markaa ay ku degaan shimbiruhu ay daaqaan fii qubatin khadraa oo dhewaay fii qubatin khadraa qubad cagaaran dhex mara qubadu waa guriga intii la dhisay loo sameeyey waxa aad mooda maqaamka kor looga sameeya qubada la yihahdaa teendhada iyo khaymadana quba waa la yihahdaa shay kastoo saa loo rogo oo madaxiisa la kuuso ayaa qubada la yihahdaa <clears throat> qibab baan lagu jamciyey qibaab intu waa lagu jamciyaa yakhruju waxaa soo baxa calayhim dushooda dadkaa shuhadada ah risquhum irsaaqadoodii iyo wixii ilaahay uu siin lahaa min aljannati jannada oga yimaada bukratan aroortiya wa cashiyatan galabkiiba xadiidka axmedna xadiid saxiixa way sida raajixa ah wa qaal wuxuu kaloo suubanuhu yidhi laa tajifu alardu dhulku kama ingego min dami shahiidi ruuxa shahiidka dhiiggiisii xataa yabtadirow ilaa ay kala boobaan oo u baratamaan zawjataahu labadiisa xaasay soo horeysay toddobaatan iyo dhowr dumara in loo guurinayo waynu soo maray laakiin xilligaa ay naftu ka dareerayso dhiiggiisu dhulka uu ku dhaco gabdho soo hormar ayaa jiro xawlacina laa tajifu alardu dhulku kama ingego kama qalalo min dami shahiidi ruuxa shahiidka dhiiggiisa xataa yabtadira ilaa ay kala boobaan zawjataahu labadiisii xaas kaannahumaa aada moodo dayraan laba shimbir adallataa dhumiyey fasiilayhimaa ilmahay dhalee bibaraaxin min alardi meel dhuloo bannaan baraaxu waa dhulka waa asac ee bannaan in geed aan lahayne siman marka waxaad moodaa laba shimbirood oo ilmahoodii meel cidlo ah ku dhimiyo markaa raadinaya kadibna helay say u qamaamahayaan ee u soo ordahayaan biyadi kulli waaxidatin gabadh kasta gacanteeda waxaa ku jira oo minhumaa min asawjateyn ka mid a ah, xullatun bilad iyo isku joog dharay wadaa khayrun ka qiimo badan min addunya wamaa fiiha adduunyada iyo waxa dhex yaalla ka khayr badan gabadhu gabadh kasta xullo iyo dhar isku joogay wadaa ay rabtaa inay ninka shahiidka ku qabato haddee ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu indhaha u furay iyo malaa'igta iyo inta ambiyada iyo arkahaya oo intuu ilaahay tusay laakiin inagu arki mayno meyd baa inagu meesha inoo yaalla shahiida oo dhiig uu ka qulqulayo waxaan arkaynay ma jiro laakiin nabigu in badan buu arki jiray howlahaasoo kale oo saxaabada qaarkood uu ku baraarujiyey xataa waa inaga soo maray saxaabigii iyagoo nabiga maxamed iyo saxaabadoo socda ninkii ku soo orday nabigu ninkaa soo inaga inu doonaya anu istaagno markaasaa loo istaagay wuu soo gaadhay markaasuu nabi maxamed baan doonahaya oo madiinan u socda nabigu wuxuu ihi maxamedkaa doonaysa waa anigee soo dhowow maxaa dhiboo jira nabi allow diinta ibar iimaanka ibar islaamka waxa lagu soo gala ibar subanu markaasuu u sharxay diintii iyo towxiidkii fa an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu axkaamta loo sheego dhan buu qaatay intii la socday la lugeynhayey ee nabigu waxbarahayey ayaa hashi uu watay uu saaraa saxaabigu anaga soo maray fii axmed wakayri ayaa god jiir ama mxuu ahaaye xayawaan kale godkiibay hashii bohol bay lugta la gashay hashi baa kuftay uu saaraa saxaabigii marka remigaabaa ka fanin oo dhacay waa kii dhinta naf baxay xudayfe iyo camaar baa ku orday durbo oo qabtay oo isku daya inay fadhiisiiyaan waa naf baxay nabigu markuu saa u fiiriyey buu ka jeestay oo dhowri waayey markaasuu nabigu yaa nabi allow maxaa kugu dhacay horaanna waxaa tiri qabta walaalkiin qabta oo toosiya markaanu fadhiisinoo naf baxayna waad sii jeedsatay waa side nabigu wuxuu yihi waxaan arkay malaa'ig afka midha midho oo u midho jannada laga soo qaaday malaa'ig ninkii siinayso afka u buraysaan arkay fa calimta annahu kaana jaa'ican markaasaan ogaaday ninku inuu baahanaa oo dhibanaa oo isagoo waddan dheer soo maro oo socoto ah markuu nala kulmay diintiisi inuu ogaado wakti ku bixiy laakiin u baahnaa marka inagu aanu fahmi weynoon garan weyne tii baan ka xanuunsadayba suban sal slam nabigu waa arki jiray julaybiib oo kii arkay marka inta alla u furay baa arkaysa laakiin inagu wax inoo muuqanayaay uu iska yaryahay xadiidkaasna xadiid xasana weeye adugu muxaqiq wuxuu leeyahay waxaa ku jira shah ibnu xawshab oo daciifa iyo hilaal ibn abi zaynab oo majhuul ah labadaa cilana ciloyin jira ma aha sida saxda ah shahr ibnu xawshab sida raajaxa xaafid dahabi iyo ibn xajarba ay ku tageen waa inuu yahay saduuq xasan alxadiid calaa kalaamin fiih ama hilaal ibn abi zaynab isagu majhuulme waa nin hiqa ah kama qaalahu ibnu maciin fi taarikhi اduuri hiqat yarwi canhu ibna cawn mujaladka afraad laba boqol toban iyo lix marka sanadku xasan wey xadiidkuna waa xasan wa fi lmustadraki waxaa ku sugan wاnasaa'iyi marfuucan inuu nabigu yihi lian uqtala fii sabiili اllah axabu ilaya min an yakuuna lii ahlu اlmadari wاlwabari lian uqtala in la i dilo fii sabiili illaahi jidka alla laygu dilaa axabu la jecelya ilaya xaggayga min an yakuuna lii anugu inuu ii ahaado ahlulmadari dadka reer magaalkao dhanba la iisuyo iyo walwabari kuwa reemiyiga aba madarku waa dhoobada iyo jaajuurka iyo qalqalida guryaha laga dhiso wabarkuna waa dhogorta geela oo haddee iyagu markaas reemiyigu caan ku ah inay dhogor guryahooda ka samaystaan marka nabigu wuxuu ley sal slam reemiyi reer magaalba in la isiiyo waxaa iga khayr badan markaasi aan ilaahay jidkiisa laygu dilo waana xadiid isaguna saxiixa weeye calaa aqali taqdiir xasanan u jeedaa wadaadana markaasi saxiix way gaadhsiiyaan marka sal ly slm wuxuu leey in reemi iyo reemagaalba i raacaan oo ligu wareejiyo oy dad ii noqdaan iyo gacal iyo ansaar waxaa iga khayr badan inaan ku shihiido fii sabiili illaah marka kownkaa la sheegayo inay ahl madari walwa nabiga la siiyo ma inay wada islaamaanba ma in asaga dhammaantood lagu wareejiyo addoommo u noqdaanba ma in gacal taageero ay noqdaanba la garan mahayo macnaha asagaa ma caddo laakiin dunidoo dhan buu nabig wuxuu ka fadilahayaa ashahaada fii sabiillah gabagabada waa intaas wa fiihima waxaa ku sugan fii musdir mxua xaakim iyo wanasaa'ibu ujeedaa maa yajidu shahiidu min alqatli labadii masdare u dambeysay waa nasaa'i haddee xaakim buu ujeedaa maa yajidu shahiidu shahiidku dareemi mahayo min alqatli dilka xaggiisa ilaa kamaa yajidu axadukum min masi lqarsa quraanjada qandhuufada qaniyadeeda wax ka badan dareemi mahayo ninka shahiidka ah ee saadiqee mukhliska ah xabadda ku dhacay sidii nabarka gaadhaya yacni u dareemi mahayo weeye ilaa kamaa yajidu axadukum min masi lqarsa waana sida aqlabkay culimadu leeyihiinu nin walba sidqigiisay iimaankiisay ku xidhan tahay yani xanuun badan iyo laxaw badan iyo walbahaar badan kuma hayo wey ninka shahiidka ah dilkaas iyo jeexjeexaas iyo dhibkaa gaadhaya ilaahay baa u fudayna subxaanahu wa tacaala ruuxa ruuxay quraanjo qaniintay wuxuu dareemo wax lamid unbuu dareemaya xadiidkuna fii musnad axmed watirmidi wa fi sunani yashfacu shahiidu fii sabciina min ahli beyti shahiidku wuxuu u shafeec qaadaya maalinka qiyaamo toddobaatan qaraabadiisa ah asaga iska daa meel buu wixiisi yaallaa isagoo ahlujanno dembigiisi waa la dhaafay waa inaga soo maray in saaduu u dhintaba loogu bishaaraynaya mxuu ahaaye khisaal dhowr ah oo dembigiisoo la dhaafo jannadii oo la tusa meeshu ku lahaa isagoo biladii iimaanka loo xidho xawrulcin loo gooriyo cadaabu lqabrigoo laga badbaadiyo alfazac alaكbar oo ka aamin noqdo taaju اlwaqaar wasiinoo loo xidho intaasoo markaasi waa inaga soo maray manaaqib ah asagu marka hawshiisii waa dhammaatay aalu beytkiisii qaraabadiisii ayuu u shafeeco qaadaya ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ay shuhaadada u shafeecaan allah nagu daro wa fi lmusnadi waxaa ku sugan asaguna xadiidkana waa sugan yahan sunankeena ku soo maray <clears throat> sunan abi daawuud khaasatan wa fi lmusnadi waxaa ku sugan afdal shuhadaa nabigaa su-aal la weydiiyey bay ahayd xadiidku isagoo faahfaahsan ayuu ku yimaadaa axmed iyo meelo kaleba ku yimaadaa marka as'ila nabiga la weydiiyey bay ahayd ayu shuhadaai afdal baa la weydiiyey marna waxaa la ayulqatlu nabi allow afdal markaasuu i waxaa wey waa man cuqira jawaaduhu uhriqa damu man uhriqa damu cuqira jawaadu mar ayulmowti ashraf ayulqatli ashraf geeri la dhinto teeba u gobsan oo u gobanimo badan nabig wuxuu ihi ninkii ilaahay jidkiisa lagu dilo faraskiisa in la boqno gooyo oo asagii maalkiisiba la israacsho kaasaa u fadi badan haddana shuhadada baa la kala fadilahaya afdal shuhadaa'i aladiina kuway in yalqow hadday cadowa la kulmaan riwaayo kale cinda axmed mxuua in yuqaatilu in yuqaatilu marka in yalqow saasaa loo jeedaa alladiina kuwa weeye in yalqow hadday la kulmaan gaalada iyo cadowga fi safi اlawal ay kula kulmaan iyo safka lashor fadhiyaba laa yaltafituuna aan leexinaynin ama aan jaleecaynin wujuuhahum wejigooda aan leexinaynin laynka ku jira haddiiba wada la isgeliye dibba fiirin maayo hore u tagahayaan waa nin asagu aniga in yalqow buu ii qorahayaa yalfituun yaltafituun miyaan qora anugu dhib ma laha in yalqow hadday cadowa la kulmaan fi safi safka kula kulmaan laa yalfituuna aan eh, mxuu ahaay eh, eh, leexinaynin wujuuhahum wejigooda aan leexinaynin wejiga leexin mahayaan wey xabadda iyo waxa soo dhici kaba gaban mahayaane gumacay raacahayaan xataa yuqtalu ilaa markaa la laayo ku shahiidaan ulaa'ika kuwa sidaa yeele ee markay gaalada la kulmaan aan leexanin yatalabatuuna waxay ku galgalanhayaan yatamaraquun atalabat wa atamriiq aw atamaruq waa inaad ku gelmagelmaysato ayb fi lgurafi alculaa qolalka sare oo min aljannati jannada ka mid a ah. jannada qolalkeeda sarsare iyo qaybaha kore gel markaasay ku galgalanhayaan meeshoo doonay gelhayaan wey meeshay doonaan bay ku ciyaarayaan nimanka waa tageen wayadxaku ilayhim rabuka rabbigaabaa u qosli nimankaas soo laaban waayey ee saa ku shahiiday ilaahay waa la yaabay waa ku qoslahaya nabigu qaaciduu ku siiy waidaa daxika rabuka ilaa cabdin fi dunya falaa xisaaba calayh ilaahay hadduu addoon u qoslo adduunkana lama xisaababa falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasnan gaalama ku maqri jirtay ninkan shahiidkii qaabkaa ku dhintay asagu xisaab ma laha lasoo bixiyaba jannadu sii aadahaya lisoo xashriyaba waa fasaxan yahay miisaan iyo camal meel la saaray iyo sayi-aad la miisaan falaa xisaaba calayh qore u soco wey kooxdan maxay ahaayeen waa koox khaasoo v i b xagga mara idinku waa special case wey kuwaani xaggay tegahayaan intiina kale waa laydin ceshan xisaab adag baa laydin marinhaya ilaahay subxaanah wa tacaala kuwaasa nagu dar waidaa daxika rabuka rabbiga hadduu nabi e, u qoslo saxaabiyo ilaa cabdin fi dunya adoon adduunka hadduu ugu qoslo waa qayd weeye fi dunya baa shardi ah aakhare lagama hadlayo falaa xisaaba calayh xisaabi ma saaro riwaayo kale xadidku weli asna saxiixa waidaa daxika rabuka ilaa cabdin fii mowطinin falaa xisaaba calayh boos aad taagnayd iyo meelaad islaamka u gashay baa rabbi ku qosday ayb ansaarigii iyo xaaskiisii habeenka intay carruurta seexiyeen wixii yaraa ay hayeen ninkii martidaa siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala waa la yaaba u qoslay idan haddii addoonka muslimka ah khayr uu la yimid ilaahay uu ku qoslayo ninka xisaab ma saaro ama fii jihaadin ha noqoto ama waxbixin ha noqoto iyo waxurid waidaa daxika rabuka ilaa cabdin fii mowطini ay fii maqaam min maqaami اlkhayraat falaa xisaaba calayh dadkan warkoodu waa budogooni u tuman weye wa fiihi waxaa musnad axmed ku jira waana xadiid sugan oo saxiixa isaguna <clears throat> ashuhadaau arbaca shuhaadadu waa afar siday u kala fadli badan yihiin baa laga hadlahayaa ilaa raggu isku baab ma aha dagaal bay ku wada jiraane isku iimaanna ma aha isku waxtarna ma aha isku sidqina ma aha waa kala dheer yihiin isku dembina ma aha midka koowaadee rajulu muminu jayid اliimaani laqiya alcaduwa waa nin mumina iimaankiisuna xoog badan yo wanaagsan yahay laqiya alcaduwa cadowgii la kulmay gaalada ahaa iyo murtadiintii fasadaqa allah ilaah u run sheegay fii qitaalihi wa fii jihaadihi xataa qutila ilaa la dilay oo shahiiday fadaalika midkaasi aladii waa midka yarfacu allaahu yarfacu ilayhi الnaasu acnaaqahum yoma qiyama loo jeeda maalinka qiyaame ninkaasi kor baa loo dhowrhaya dadkoo dhan way la yaabaha ilahay waa dallacsiinhaya darajo saraa la geynhaya fadalika aladii yarfacu ilayhi الnaasu midkaasi waa midkay kor ugu qaadayaan dadku acnaaqahum luquntooda nin walba wuu fiirinhaya koofiyadaha kaa daadanhay ruuxu markuu meel kalo lagisa saa u leedahay koofiyaddaa kaa dhacaysa madaxdii baa muuqanhay nabigaaba hawshaa samayn doona inay darajo saro tahay wa rafaca rasuul اllah rasuulkii baa kor u qaaday ra'sahu madaxiisii xataa waqacad ilaa ay dhacday qalansuwatuhu nabigu waxaa dhacay koofiyadiisi bidhaanadii u qayb baa ka dhacday nabigu saasuu yidhi marka filiq bay tiri yani waxaa weeye meel la arkaayo ma ahe cirka xidig buu noqonayaa dadka dhulkay tegahayaan asagoo xidig buu noqonaya ninkaas marka nin walba korbuu u firi miaalkii aakhara dhici lahaa qadiyadiibu nabigu miisaalinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiista loo deliishado nabigu inuu koofiyadaha xidhan jiro loo deliishado wuu ku jiraa ayb ila wadaadda waa nabigu cumaad basuu duuban jiray bidhanadna waa xidhan jiray baa le xadiikan daliil ah ayb wa rajulu muminun qole waxay dhaheen maya waa in laisku daro yuhuudda bidhanad keliya xidhata iyo nasaarada koofiyad basay xidhaan dadka qaarkiina cumaad basay qaataan sida wanaagsan waa in koofiyad la gashado kadibna cumaad lagu duubay leeyihiin alfurqu baynana wa bayna ahlkitaab alcamaa'imu alcamaa'ima cala alqalansuga waa culamad ka sarraysa qalansugu xadiidkan ma sugno daciif baaila weeye labadu waa bannaanya in laisku darana way bannaan tahay in la kala qaadana wax dhiba ma laha laakiin idinku taad qaadataan qolyihiina wahaabiyada aad qaadataan culamad ma aha hagoogu bay taas taqanuc ba leedaha qinaaca weeye insaan loo hagoogto culamad ma aha taasi cimmadu laabudda min atalfiifi wallaf waa in la duubo wax duubana madaxa lagu xidho weeye marka haddii xanaga lagu daro macalgarka iyo lagu soo qabto m lafgareeda waa masalo kale oo salafku ay jeclaayeen laakiin cimadu asalkeedu waa inay duubanto madaxa la kawiro wey waa in si fiican loo gambaysto ayb oo madaxa loo wareejiyo laakiin dad hagoogato taas hagoog wey waa go la hagoogtay marka taqliidka inagu nagu badanoo soomaalidu waagi hore madax way duuban jireen wadaadaheedu iyo culummadeedu iyo dariiqooyinkoodu way duuban jireen wadaadda meelahan casiir ka soo cabay khaliijka oo hagoogan baa inoo yimid inagu waan la hagooganay xagee hawgtan ka timid iyo laisweydiinba mahayaba soomaalidu aad bay ugu liidataa taqliidka dhaqankeeda inay saacada kaga tagto dhaqankaa dhaqan suuban ha noqdo mid aan suubanayn ha noqdo inay waxay ku dhaqmaysa ay daqiiqda kaga tagto waa u sahlan tahay waa qoyska dadka biniaadamka marka la akhriyey oogu liito way xagga dhaqamada ayadoo sii kala daran reer koonfureedka ugu daran iyo reer galbeedka iyo dhaqanka reer waqooyiga ku fiican reer waqooyiga wuxuu dhaqamadooda waa ku adag yihiin waa ku dhaamaan soomaalida koodoo ku dhashay nairobi hargeysanu ku dhashaad moodi soo saa maaha waad aragteen bay la tahay ayib dhaqanku marka waa inaan laga tegin waxyaaba badan buu xifdiyaa dhaqanka aad leedahay mxuu ahay akhlaaqdaadii tilmaantaadii abtirkaadii qaraabanimadkaadii waxaa aqaafadii guud oo dhan buu ilaaliyaa hadduu markaa xun yahay un baan ka tanaasula diinta noo diidan mooye kolba kii ordad aad ku dayato waaga dhabarka jajaxan baa inoo iman dhabarkaan jeexanayna carruurteenna waadhowd waxaa lagu daatay mxuu ahaaye coomadihii sharax sharax lahaa ee reer falastiin ba cabaar la waday haddana waxaa ka soo horreysay in caqlo yaroo michael maalin ku heesay la watay baa ka horreysay kolba soomaalidu waa isaas wadaadaheedu hadday arkaan ku hagoon waa la hagoogan hayaan mid duubta haday arkaan waa la duuban hayaan marka ma tabar badno qolihina tabliiqa raaca half jacket iyo kamiis bay ayuuna xidhan hayaan kuwa xoogu bakistaanka raaca kamiis bakistaan ay qaadan hayaan nimba waa qaab nimba waa qaab ka cumaan jooga qamiis cumaana xidhan midka qatar jooga qamiis qatari ah ama xoogow la soo dhaqmay ninka xoogow liibiya meelahan tunis iyo maqrib taga hadhow wuxuu ku qamiis koofiyad wato oo kulul oo burnus isagoo wata war meesha waa qabowda ha ku dhiman bahalkan meesha kulusha iska sii kaa dhegaysan maayo qamiis caniidu soo xidhanhaya marka waa kuma fiicno dhaqamada soomaalida inay ku dheganaato durbo waa milmaan waa aqoonta durbo milantaw warafaca rasuulu اllahi sal slm ra'sahu xataa waqacat qalansuwatu ninkaasi waa nin tagay asagu ninkii labaad mujaahidka labaad warajulu muminu ka labaadi jayid اliimaan iimaan wanaagsan laqiya alcaduwa cadowga la kulmay fakaأnamaa waxaad moodaa markuu cadowga la kulmay yudrabu in lagu garaacayo jilduhu gankiisii oogadiisu bishawki طalxi quraca qodaxdiisii alxigu waa quraca ama tincasaha mxuu ahay waa quraca kiisa yaryar ataahu u yimid ninka waa asagoo waa mumin jayid اliimaan laakiin cadowgu la kulmay geesinimo badan iyo shajaaca ma qabo gankiisaa ka cahaya way waa fulay xoogow marka qodax baa ka istaagaysa laakiin waa isdhibahaya naftii buu cadaadinhaya naftu inay biibtay carartay rabtaa laakiin wuu qabirhaya wuxuu leeyahy adkayso <clears throat> fakaأnamaa yudrabu jilduhu bishawki طalxi ataahu waxaa u yimid asagoo isnabahayo oo is adkaynhaya naftuna ay cabsanayso sahmun harbun leeb duuflaal ah falaar duuflaaloo meel ay ka timid aan la garanayn waa asahmu aladii laa yucraf raamiy ruuxa midka soo galan lama yaqaana raamiyuhu laa yucraf ayaa asahmu harbin la yidhahdaa faqatalahu markaasuu dilo saa ku dhintay ninka hore waa nin asagu saadiq ah fii qitaalihi inaba aan nuxsanayni safka hore ku tegayba ninkaas tegba haddii ninka isdhibahayey naftu inay booday rabtaaye celin hayey waa laba kala fi darajai haaniya darajada labaad buu ninkaasi ku jiraa laakiin ninkaa dhibkiisu wuxuu noqday keliya asagu mumin jaydulimaan buu ahaa laakiin saaxib almacaasi ma ahayn asagii ninkii hor waxay ku kala tageen sidqiga iyo geesinimada iyo ninkaas siduu u fadhiyo yaqiin haabit اljaأshi mutayaqin buu ninkaas ahaa saaxibu yaqiin wa iimaan aan dhaqaaqaynin ninkana xoogu imaamkiisu waa fiican yahay laakiin waa nin nafti celcelinhayo inuu biibo rabo cararhaya ayb marka waxaa la rabay haddaad ogtahay ilaahay qadadiisa iyo qadarkiisa in aan wuxuun rabbi kuu qadarin uusan ku asiibaynin sida dhagax aad meesha u fadhiisata la doonahay ninkaas hibe ilaahay siiyey shajaacu rabbi iskugu daray iyo iimaan iskaalmaystii baa meesha ku hayay marka isagoon soo jeedsanin buu ku shiiday ninkana waa isdhibhayaa juhdi buu ku joogaa iyo daba iska riix mooye tabar badan ma hayo laakiin saaxib almacaasi ma ah ninka saddexaadi warajulu muminu jayid اiimaan khalaa camala saalixan waakhara sayi-a ninkan xoogo waa nin asagu hafanhaafa weeye waa nin mujaahida saaxibu macaasi ah khayr badan khayr iyo shar bale wey maca anahu yujaahid rajulu muminu jayid اiimaan khalaa camala saalixan camal wanaagsan buu wuxuu ku barxay oo ku dheehay yuu isku daray iyo waakhara sayi-a iyo mid xun buu isku daray laqiya alcaduwa ninka cadowbu la kulmay fasadaqa allaha fi اljihaadi wاlqitaal xataa qutil ninkan asagu waxaa weeye waa saadiq fii qitaalihi waana geesi laakiin waxaa bala kaga soo baxday macaasidii uu ku dhici jiray fadaaka asaguna fi darajati الثaaliثa lambar saddex buu gelahayaa arqaan baa ragga la siinaya raggu ma sino meeshaa nin afraad baa jooga wa rajulu muminu asrafa calىa nafsihi ninka saddexaad waa nin naftiisa ku xadgudbay saaxibu kabaa'ir ah insiraafan kaiira aad ba ugu xadgudba laakiin kufri iyo gaalnimo kuma dhicin dunuub waaweyn buu ku dhacay oo fara badan ila nabiga asrafa israafan kaiiran buu ku yidhi laqiya alcaduwa fasadaqa allah xataa qutil fadalika fi darajati araabica laba nin oo ayagu muxuu ahay asxaabu macaasi aan ahayn laakiin ku kala tegey sidqi iyo geesnimo iyo laba ninoo saaxiibo macaasi ah oo ku kala tegey macsiyada intay kala badan tahay weeye ninkaa fi daraja araabica darajada afraad buu ninkaa gelahaya isaguna xadiidkani waa xasan xadiidkan xasan wey sida sheekh albani iyo keyrkiiba ay mareen saxi tarkib wa tariibka xadiid xasana weeye in lagu celiyaa ibnu heycana daruqna waa leeyahay riwaayat alcabaadalana way ku jirtaa marka wuu xoog badan yahay wa fi lmusnadi waxaa kaloo musnad ku sugan wa saxiix ibni xibaan abu xaatim albusti maxamed ibni xibaan alqatla alaaatun ragga la dilo waa saddex rajulu muؤminu jaahada bimaalihi wa nafsihi fii sabiili اllah ninka qolyaha hore waxaa la qiimeynhayey ayaga bianfusihim wadawaatihim hadda ninkii jihaadahay wuxuu watay iyo xoolihiisiiba wax lagu qiimeynaya iyo iimaankiisi alqatla fii sabiili اlahi alaaatu rajulu muminu jaahada bimaalihi wa nafsihi nin mumina oo ku halgamay naftiisi iyo maalkiisi xataa idaa laqiya alcaduwa markuu cadow la kulmayna qaatalahum waa la dagaalamay xataa yuqtala ilaa la dilo fadalika الشhahiid kaasi waa midka shahiidka ah الشhahiid asagun baa shahiida weye xasru waa xasri idicaa'i ah ayib kulligood waa shuhado wixii munaafiqa mooye laakiin shahiidka dhammaystiran baa loo jeedaa min xayثu اlfadl wاlkamaal asagaa gaadhay almumtaxanu la imtixaanay iimaankiisa la tijaabiy kuna baas imtixaanka iimaankiisi baa la tijaabiyey ulaaئika lina imtixan allahu mxuu ahaayey quluubahum litaqwa wey imtixaan waa ibtilaa buu ku dhac waana ka baasi ninkaas fii khaymat اllaahi taxta carshi ilaahay teendhadiisuuba degahayaa ninka oo carshi araxmaan ka hooseysa ninkaasi muxuu loo imtixaana laa yafdulhu الnabiyuun ambiyadu maba dheero ninkaasi ilaa bidarajati nubuwa ambiyadu waxay dheer yihiin nabinimo keliya darajadka oo dhan waa soo gaarhaya iimaanka sidqiga acmaasha waa ku soo dhowaaday waxay ambiyadu kaga badbaadon la dheer yihiin inay rusul yihiin ambiye yihiin haddaysan ambiye noqon lahayn waa uu la simi lahaa cabdullahi mar wuxu sacid musayib saxaabadu waxay kala hormareen darajat suxba sacid musayib bui asaxaaba saawaahum fi kuli shay fi اlcilm fi اljihaad fi اsidq fi اlfiq fi الzuhdi wاlwarac fi اlyaqiin ilaa anahum waxay kaga tahay darajat الsuxba inay nabiga arkeen oy raaceen oy u gargaareen bay ku dhaafeen bu keliya rag baad ismoogtahay say usoo socdaan jilbaha kula soo gaadhahaya mar nabigu wuxuu hi ninkan laa yafdulhu nabiyuun ilaa bidarajati nubuwa ninkaasi warkiisu banaan buu yaalla mumin wayjahada bimaalihi wa nafsihi cadow haddii layselana safka hore saasuu ku dhimanhaya wa rajulu ninka labaad muminun fariqa calaa nafsihi min adunuubi wاlkhaaaya waa mumin mumin haddii la muslim baa loo jeedaa hade waa garanaysaan bay ilatahay way isku wada jiraan muslim iyo mumin waa wada socdaan midkood haddii la sheego kii kale macnihiisa waa wasta kaga necmaysan dhowr keer baynu soo sheegnay fariqa ay khaafa cabsaday calىa nafsihi wahum yafraquun waad qur-aanka waad maqasheen hadee bay la tahay fariqa ay khashya khaafa calىa nafsi min adunuub wاlkhaطaaya naftiisa oga cabsada dunuubti ama lagu halaagaabo waxaanoo dembi ah waxaanoo macsiyood gashay amaad naar ku gashaa wuxuu ihi meelku maydhi karta jihaad baa jire jihaadka isgee jihaadku tegey jaahada binafsihi wa maalihi fii sabiili اllah naftiisii buu ku halgamaya maalkiisi xataa idaa laqiya alcaduwa ila maalinku horreysaba shiidi mayside dagaalo badan buu gelhayaa wey acmaashuu ka qayb qaadanhaya dhufays buu galaya muraabit buu noqonhaya marna yuqaatil idan marka dambe dagaalku ku shiidala baa la gaadhay xataa idaa laqiya alcaduwa qaatala waa dagaalamay xataa yuqtal fatilka shahaadadaasi musmisatun waxay maydhaysaa wey ay muahira haasila ay tilka shahaada ninkaa shahaadadiisu waa mumasmisa cafwan mumasmisa waan khaldamar malhaya lafdiga mumasmisa ay muahira wey maxad waxay maydhay dunuubahu wa khataayaah ninkaasi shahaadadiisu waa shahaado maydhaysa ila macaasi iyo dunuubbu ku jiray biyaabaa la gelinaya waa laga maydhaya asagoo nadiifa la qaadahaya ina sayfa maxaau lkhataaya nabig wuxuu ihi seebtu dembigay maydhaa oo tirtirtaa seebta ah kuu dhacday jidka ilaahay kuu gaadha ku shiiday dembigay bay maydhaysaa maxaau lkhataaya dadkaasi marka waa muslimiin bay ahaayeen ahluliimaana haba kale iimaan badnaaday nina waa mumtaxan nina waxaa waye waa maqsuul waudkhila waxaa la gelay ninkaani min ayi abwaabi اljannati shaa albaabada jannada kuudonaan laga gelinayaa faina laha ay liljanna amaaniyata abwaabin walijahannama sabcatu abwaab jannadu sideed albaab bay leedahay jahanama toddobay leedahay wa bacduhaa bacdu abwaabi aljanna afdalu min bacd way kala sareeyaan ninka asagu kuudoon ka galahaya ninka asagu albaab jannuhud kii hokobaad laguma day waxaa leey ambiyo maxaa ku ogeyda ambiyo waa la yaqaanaa waa addoommaha ilaahay uu doortay bini aadamka xidigooda ah iyo madaxdooda madaxdaasu ciidisanhayaa ninka asagu fadlu nubuwan baa lala dhaafay ninka asagu jannu ka geli albaabda la ohan mahayaba hadi ayib ninka waa la dhaafay wey janno iyo hawlehe ninkii saddexaad wa rajulu munaafiq waa nin munaafiq ah jaahada binafsihi wa maalihi ay qaatala binafsihi wa maalihi naftiisi iyo maalkiisaba ku dagaalamhaya faraskiisibuu wataa gaadidkiisibuu wataa saabidiisiibuu wataa qorigiisibuu wataa waa dagaalamaya inagu daahirka kore mujaahid mukhlisaan moodaynaa ilahay bayse u taalla xataa idaa laqiya alcaduwa markuu cadowga la kulmo qaatala fii sabiili اllaahi daahiran ila muuqaalka kore weeye xataa yuqtal nabiga xilligiisaba dhacdayba ayb nabigu hi maya ka naar buu ku jira ninbaa xamiye u dagaalami ninbaa dhihi ma tolkaabaad ka hadh sidaaduba maxay horta nimankan kaa rabaan iimaan kale kuma jiro ayb miyay ku gumaysanhayaan rag mxuu aha ciil warcilacda ha inoo dambeeyo horta bal iimaanka saxo qalbiga toosiyo raggana iska dhici ficilada waa loo baahan yahay laakiin waa inay asaas islan ku taagan tahay iimaan ku taagantahay nabi nabig wuxuu uhi faina dalika fi naar kaas naar buu galahaya nabi allow muxuu naar u galay ina sayfa laa yamxu nifaaq seebtu gaalnimama maydho jihaad ood ku dhimato iyo jidka ilaahi lagugu dilo gaalnimo iyo kufri ma maydho jihaadku wuxuu maydhaa dunuubta kale dunuubta waaweyn sakaa'irta macaasida oo dhan buu may amaa kufrigu jihaad ma mayri karo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllaahi faqad dalla dalaala baciida idan shirki iyo kufri nifaaqu waa nifaaqu alakbar wey gaalnimo weyn baa laga hadlahaya daahirka anagu mujaahid buu noo ah allahna xogtiisa haya maadaama kufri uu qarsan hayay hawshan kalena ficille iyo dano kale ay ka ahayd nifaaqu wax maydhaa ma jiro towbaa maydha xadiikaasna waa saxiix axmed iyo daarim aa soo saaray <clears throat> sheekh albaanina waa saxiixiye wasaxa canhu nabig waxaa kaloo ka sugan waa saxiix xadiidku saxiix tarkiib tarhiib oo lagu laabto faafaahintiisa wasaxa canhu anahu laa yajtamicu kaafirun waqaatiluhu fi nnaari abada waxaa kaloo ka sugan anahu laa yajtamic fi saxi muslim أنه laa يجتمع kaafirun gaal ku kulmi mahayaan iyo waqaatiluu kii dile fi naari abadan gaal iyo ninkii dile naar iskugu iman mahayaan hadduu muslim ahaaba wey muslim xataa daciif اliimaan aqalu maa yusama iimaana haddii laga helay saaxibu kabaa'ir wa dunuub wa aahaam abaqiyo dembigiisu adduunka hadduu buuxin lahaa ceri dhul buuxin lahaa laakiin gaalnimo uu ka badbaado ninkaa jannadiisa waa diyaar wey wasu'ila ayu ljihaadi afdal marka shirki iyo gaalnimo khatartay leedaad garan kartaa haddii la seefta kugu dhacday ee wada alla kugu dhacday lagugu dilay dembi kastay maydhaysaa nifaaqina maydhi weyday kufri kufriga waa in laga qayliyo lagu xabeebto ummadda looga digo hawshaasi waa musiibo wey asaaskii awoodda u badan waa in lagu bixiyo ummadda in kufriyaadka lagala dagaalamo haaniyan bidacda lagala dagaalamo macaasida iyo kabaa'irtu kadib ha inoo dambayso waa meelaha u daran albidac in ummadda lagala dagaalamo kufriyaadka shirkiyaadka waqti lagu bixiyo qolyaaba xasaasiyad ka qaba oo ku xajiimoon oo saluugi in kufrigii iyo shirki ummadda looga digaba war ummaddu waa muslimiin muslimiinta u rabnaa inay ahaadaan laakiin gaalnimahaas ka ilaaliyeen meeshaasan oga digayna inay ku dhacaan balaayo wey ku dhaca raja ma laha ilaa an yatuub waa ku baabaahaya ambiye iyo rusul la kala qaadi maayo bacda dhowr iyo toban nabi ilahay ka soo fi suurat اlancaam ya waxaa leey kulligoodba dalika wad allahi yahdi bihi man yashaau min cibaadih walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun muxaabaad ma laha intaasoo nabi oo qiimo badan oo nebi maxamed oo lagaa doon inaad ku dayato ummaddaana ay raacdo kulligood midkood hadduu shir ku dhaco ama kulligood ay shir ku dhacaan camalkood waa hoobanaya walaqad uuxiya ilayka wailى اladiina min qablik lain ashragta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin bailaha facbud wakun min ashaakiriin shirkigu musiibo wey marka waxa adduunka hadda baabi'iyana waa shirki kufri almabaadi alixaadiya dimuqraaiyo soomaali baa u jabtay intay soo halgameen oo ay mooryaan iska qabteen oo murtadiin ay meel saareen oo ay axmaar la halgameen la dagaalameen ayaa markay axmaara baxaysa la yidhi waa inaad musaalaxa alwaطaniya dimuqraaiya qaata maca salaama somalia waa u sacabaysay shuuciyaa loo sacabeeyey ishtiraakiya loo sacabeeyey hadda dimuqraadiyaana haysata diintu maray keligeedna haysta maxaa loo waayey hal maalinoo diintaan u sacabaynay keligeed oo wax kastaba aan diidno oon ku dhammaanna maxaa loo layaa qowmiyad kun sanaan u sacbaynayna intoaan soo noolin qowmiyadaha loo sacbeeyo adduunka hadda marka cudur le dimuqraadiya calmaaniya haysata wadaadaba horboodahaye gar waaweyn oo barofesoora ah oo muxuu ahay adoon dhalanin ba hadlahaye oo diinta ka hadlayay baba horbooda hayaba waa aafo taagan fitnat اlcasr weeyaan fitnadaa marka waa in lagu weyraxo lala dagaalamo siday selafka oola dagaalameen fitnatu khalqi اqur'aan khalqu اqur'aan qur-aanku ma makhluuq ba mise makhluuq ma aha masalo nas ku yimid ma aha lam yأti fi dalika aayaة mansuuصa walaa xadiiثu mansuuص walaa ijmaac mansuus ijmaac mustanbad ah iyo daliil istidlaali ah istimbaadaad wey wa maca daalika asagoo istimbaadad ayay salafku ninkii ku dhacayna tagfiiriyeen xataa jamaaca min asalaf minhum axmed abu khaytama wakiic sufyaan bn cuyeyna isxaaq bnu raahuuya ay ka mid yihiin abubakr bn cayaash jamaaca min asalaf sufyaan athawri y waxay tagfiir man tawaqafa fii kufrihim man qaala ina alqur'aana makhluuq fahuwa kaafirun wman lam yukafiru fahuwa kaafir bay yidhahdeen xataa ninkii gaalaysiin waayey ninkaas waa kaafir ashaaku kaafirun waman qaala bikhalqihi kaafirun waman lam yukafirhuma fahuwa kaafir bay yihahdeen meeshay la gaadh u fiirso ninka qur-aanku waa makhluuq yidhahdo waa gaal bay dheheen ninka yidhahd maya waxaan taagnayn kitaabka ilaahay waa kalaam ullah walaa aquulu bimakhluuqin walaa waa makhluqna odhan mahayo dheheen leysa bimakhluqna odhan mahayo waa maqnatawaqaf almutawaqifu kaafir bay dheh lannahu waa shaakun wuxuu ka shakisan yahay qur-aanku ma makhluuqba mise makhluuq ma ay dheheen waa shirku muxuu qabaa kufru shiki waray ayuu qabaa marka waxay dhaheen marka alqaa'ilu bikhalqihi waa kaafir washaaku lmutawaqifuna waa kaafir waman lam yukafir ashaaki waqaa'il mxuu ahaa ashaak wاlqaa'il bikhalqihi waa kaafir bay dheheen tawaqufka lannahu kufru dahar salafnimalaad bay ka istaageen dimuqraadiya oo laysku raaca inay tahay kufri banaanka yaalla oo nin diinta islaamka yaqaana marka loo sharxo uu iska fahmaayo wasaa'ilkeeda iyo aaliyaadka yararka kama hadlayna ee sanduuq meela dhiga iyo doorasho iyo hawlahaas waa iska aaliyaad waxaa dadka loo dooran baynu ka hadlaynaa caqaa'id bay leedahay lidimuqraati usuulun wa furuuc kamaa lidiinina furuucan sida diinteennu kama ana lidiinina m furuuci usuul bay diinteenu leedahay usuusha duma waa maxay xaq lafraad ba xuquuq alafraad baa kow ka ah xuquuq alafraad maxaa kow ka ah xuriyat اlictiqaad wاltacbiir wاlfikr ruux waa inuu wuxuu doona aaminay dheheen wuxuu doonana ku hadli karo diintu doonuu qaadan karaa maantuu kiristan noqon beri yahuudi buu noqon beri dambe buudiyuu noqon beri dambe diinlaawe xoriyat laabudda min damaan xuquuqi اlafraad furuucda xuquuq afraad waa maxay ku dhisan tahay xoriyat اlfikri xoriyat tadayun mxuu ahaay xaqu الnisa wالrijaal inay siman yihiin iyo wamaa ilaa dalika asalkeeda waa maxay xukmu shacab lishacab min usuuliha wa caqaa'idiha w maxay dhahan baarlamaanka soomaaliyeed kitaabka ilahi waa munazl min suuraة اlfaatix ilى suuraة الnaas munazl min cind اllah dastuurka aan doofaari ku dejinnay iyo jabuuti iyo cartana waa muqadas bay dheheen laba kitaab kitaaba fii diin illaah idan laba kitaab baa iska rab socota haddaad marba aaminto xukumka shacabka iskale diintuna waa arrin khaasoo dadka u taalla nin walba wuxuu doona ha aamino soomaali waa soomaali waddankaa ka dhexeeya nin walba wuxuu doona ha aamino xukumkan annagaa dejinayna ashacbu yaxkumu binafsihi xukmu shacab lishacab idan shacabka isma maamuli karee waa in koox laga soo saaro maamusha baarlamaan baa la yihahdaa baarlamaan mas-uulka tihin shacabkan mas-uulkanahay maxaa ku hadlaysan kaarka shacabkan ku hadlaynaa xinihii shacabkan nagu rakiban shacabkan matalayna oo shacabku maay ku matalaysa shacabku in dimuqraadiya aan ku matalo oon gaalnimo ku matalo ayaa gaalnimo noo doorta iyagaan matalayna idinka iyagoo gaalatiin idinkiiyo ayagaba gaalatiin hadday saa idinku doorta iyagoo og waxay idinku doortee hadday tahay inaad ilaahay keyrkii sharci khilaafsan dejisaan ood khamrada bannaysaan oo zinada bannaysaan oo rag iyo dumar sintaan oo tiraahdaan muwaadiniinta soomaaliyeed waa isku xaq wahaabigooda muwaxidka mushrigooda wataniga ah qabuurigooda mulxidkooda laadiiniga mida kiristanka ilaan qayb kiristana soo baxday oo da baarlamaanka qayb ku leh urur kiristan ah oo soomaaliyeeduba baarlamanka xubna ku ogtiin bay la tahay hawsha ayada ayib maxaa inaga dhexay soomaalinimo wadaniyad soomaali ha noolaato annaga waxaa lena somaaliya diin ku dhisan ha noolaato oo kitaabka ilahi ka amar qaadanaysa oo ilaahay diinta walaala ku ah intaa waxayna allaha dumiyo ma tahami warku waa intaas idan shacabkuna saas isku wataan hawshaa socon mayso hawsha iyadaa waa in lagu kala baxo usuusheedaa ka mid a usuusheedaa beryahan dambe yaa la bambooniyaa hawshaasi waa in meel laga istaaga kufriyaadka albidac alkufriya alilxaadiya waa in wadaaduhu ka qayliyaan dalabadu ka qayliyaan nin walba inta taagt tabartiisa ah af labadii inuu dhawaaqo ninka gacan ku dari kara sida mujaahidiintana waa inuu gacan ku daro waa inaan loo bixin nacnacda iyo waxyaabaha mxuu ah hebel baa takfiiri iyo khawaarij iyo waxyaabaha noocaasa waa inaan loo bixin wey lanno waa fitno casri kasta oo nin mukhlis u istaaga daba taagnayd wey sheikhulimaam ahli sunna waljamaaca axmed xambal markii fitnatu khadi qur'aan uu soo qoray ma'muun yo wuxuu yidhi baqdaad iyo bilaada ragga joogoo dhanba wuxuu yidhi hala imtixaano ninkaan sidaa yeelina hala dila buu ama baqdad baa la yimid wadaadihii joogo o dhan baa la ururiyey waxaa la yidhi ima sayf wa ima alqowlu bikhalqi qur'aan shan nin baa yidhi maya yeeli mayno axmed baa ku jiray yuusuf albuweyti baa ku jiray tilmidi shaafici baa ku jiray waxaa ku jiray nin looan jiray abi nuux baa ku jiray rag shan ah iyo annagu maya kurkan baad naqaa'isan mooyeene hawshaa yeeli mayno fariin buu ku celiyey qaadi ibn abi du-aad baa fariin ku celiyey ma'muun ama qaadigii ka horeeyey abu isxaaq baa fariin ku ceshay wuxuu i nimankii intka waa yeeleen oo warkii waa qaateen madhaba amiirulmuminiin baa laisku raacay shan nin baa laakiin waxay noqdeen mxuu ahaay la keri waaye shanta ha iisoo kaxee bui iisoo qaad markii intii la jeebeeyey labadibla loo xiday bir weynoo sosal lugaha lagaga jebiyey gacmaha lagaga jebiyey waa la qaaday magaalo dhexda marka lasii maraayo laba habeen lasii socday yuu ku socday war ninka u idin dilahayaay si xun idin duulidoonahaya maka noqonaysa hawshan ma joojinaysaa saddex shantiooda saddex baa isdhiibta waxay dhaheen annagu naxnu maa aljamaaca naxnu maca aljamaaca axmed iyo waxaa soo haray nuux cafwan yuusuf buweyd asagu u dhintayba inta lasi wadabu dhintay ilah baa ka badbaadiyey afar baa soo hadhay afartii laba ka mid a ayaa dhex iska dhiibtay axmed iyo wadaad kalaa soo hadhay axmed iyo wadaad kalaa soo hadhay wadaadka nuux la odhan nuux asagu dhexdaasna kudhinta loo geyn boqorkan loo gaasooyu geeriyood ilah baa dhaafi axmed keligii baa la gey axmed si loo garaacayay ee loo waday ee loo waday ee waa laga samray uu dhaqaaqi waaye caamadii baa igu fiiceen caamada muslimiinta intay iisoo dhuuntaan ba axmedow maanta waxaad tahay muslimiinta ammaankooda baa kugu xidhan ha dhaqdhaqaaqin naftan mar bay bixi lahayde ha nuuxsan oday reemiyi ah oo tuus ka yimid baa igu qiimo badnaa buuri wuxuuhi axmedow meeqa nafood baad leedahay hal naf ma laba goor baad nafixi lagu dili maya aakhiralow garab marin mahaye adkaysabu ku yidhi wuxuu yihi waxaa kaloo iga qiimo badnaa mid gaangis ah oo show toban jeer inti lasoo xidhay xabsiga ku xidhnaa oo laga samray ya wuxuu yidhi buui usha ka cabsanhay iyo wuxuu yihi buui ushu waa marka u horeysa marka horeysa kugu dhacdo ku dhibi waaga dambe jirkaad intuu barto yar garaaxi buui jirkaad gashay waxba ku heli maysa buui aniga waxaan marayaba toban goor baa laysoo xidhay markuu yidhahdan shan boqol baa lagu dhuftay buui shanta boqolada biyo imadwana buuri anoo baail iyo fisq iyo khamro wata daba u adkaysan haye au xaq ku taagan ku dhimo baasha waa nin gaagiso khamrilaa waaninhaye u khamrilahaas ii waaniyey way anfacday bin axmed wadnaha loo qabtay axmed waa dhaqaajin waayo ilaahay baa u gargaaray nasri buu helay shacabka oo dhan baa aamino inuu ninka imaamka khaaliska u y inta kale ay khawaano iyo tog yihiin iyo muxuu aha maftuuniin bay aamineen waxaa ugu dara raggii saaxiibadii ahaa ee isdhiibay yaxya maciin iyo calimadini raggii saaxiibadii ahaa yuu gooyey oo salaan u ka qaada diiday nin walbo fidnadii aqbalayna wuu gooyey axmed xadiidna kama warin jirin xadiidna ma siin jirin salaanna waa ka gooyey shacabka o dhan buu ku diray nimankii waa la karantee nafti baa qabatay alaam ibnujawsi fii manaaqib axmed kitaabka madbuuca kun saxuu ku daabacan yahay wuxuu leeyahay wadaadahan maadaama la imtixaano mukrahiin ay ahaayeen oy ruksada qaateen axmed muxuu u gooyey wuxuu leeyahy axmed wuxuu u gooyey maxalu qudbay ahaayeen ninka maxalu qudbahana laa yatarakhas lannu saa darteed baa nebi maxamed iyo ambiyada diinta la yimid haddii la qasbo aysan qaadan karin ruksat aruksa inay gaalnimo ku hadlaan mamnuuc weeye waa lagu dili mooyaan qaadan mahay laa yatarakhasun leanna waa maxalka u dambeeye lagu dayan lahaa nin walba hadduu ruksaysto ummaddayaa qudwo u noqon alcaalimu ida kaana qudwatan la yatarakhasu cinda alfitan buu leehay marxaba aaniyan cilada labaad ee u salaami waay nimankaana u geeyo waxaa weeye buu hi badankooda ayagoon xabad gacan ku dhicin bay isdhiibeen waa loo hanjabay haddaad saa yeeli weydaan boqorkaa laydiin geyn waxaa idinku dhaca waa hanjadaad goodi wey yaaba ku taabtayba ishu markay ku taabato aada kululaato xaggana isdifaaci weyd ha la gaadho laakiin hadii beri baa lagu garaaci beri intaan la gaahin kafartu bilahi laga yidhi maayo haddaabaan sii bilaabay abadan beri ha la gaadho ha lagu garaaco kadibna adkaysan waa markaasay ku fusaxan tahay sida de alimaam maxamed abi zayd markii cubaydiyiin nimanka faatimiyiin la baxay ee cubaydiyiinta loo dhan murtadiinta ahaa ay shacabkii reer maqribi aljeria ay baabi'in hayeen caamaa la qabtay askar baa qabatay boqorkii gaalkaabaa murtadkaabaa loo geyn lahaa waxay yidhaahdeen berri baad u gelaysaan berri baad u gelaysaan ciidankii wadaa berri baan boqorka idin geynna markaasu idin layn haya markaase waxay niyeysteen in marka boqorka loo geeyo aysan saacad ka hor aysan u gelin inay gaaloobaan maxamed bin abi zayd baa la weydiiyey abu maxamed bin abi zayd alqirawani imaam ahlu sunna waljamaca saaxib الrisaala waa taqaana wاljaamic waran baa lidhi kafaruu min xiinihim bu xilligaa ay go-aansadeen maalinka loo geenaya saacad kor inay gaalooben bay gaaloobeen bu xilligaasay gaaloobeen lianna man cazama calى اlkufri mustaqbalan kafara fi اlxaal berri aad gaalooda ninkii go-aansadaa yakfur fi اlxaal haddaad go-aansato berri inaad islaamka ka baxdo oo sidooda aad kristan yahuudi noqoto ciyaadan bilaah xilligaasaad gaaloobaysa yuriiduuna an yataxaakamu ilى طaaquuti waqad umiru an yakfuru bihi casmiga musamka waa kufr waa macsiyo marka waxaa labadaa manaad ayaa u badnayd buuhi ayagoo tarakhusay qabla mxuu ahaa alikraah iyo ayagoo maxalu qudwo ahaa waxaa xigta buuhi masaladu masale baahaday bay ahayd kufriguna banaanka yaallo u cad yahay masale ijtihaad ka furan yahay ma aha saddexdaa arrimoodoo isku tagtay baa wadaadahan axmed u gooyey buui marka khalqul aan ka daran baana haysataba kufri bilaahi oo bannaan yaalla oo lagu faantamahayo oo jaamacado leh oo xeer ilaaliyo leh oo fan leh oo dhaqaalo leh oo shahaadad leh oo lasu ammaanahayo oo muxuu ahaaye loo mashxaradi oo ninkii hawshaa sameey reer magaal siyaasi ah bislaaday qiimo badan loo arkay meesha yaallaba ninka asagu diidan reer baadiye mutakalif ah rijci ah muxuu ahaaye rifaa baa loo arkaya gaalo mar gaalnimo iyadu weynaato oo qaan gaadhaybaa meeshan taalle tii axmed meesh maba taallaba oo mansuusaa fii kitaab illaah mansuusa fii sunati moxamed fii ijmaci salafi saalix bannaan yaalla hawshaa aada ummadda laga dagaalamo wey wa su'ila axmed nabiga waxaa la weydiiyey ayuljihaad afdal nabi allow jihaadkeebaa u fadli badan faqaal man jaahada almushrikiin intaan ka bixin khadkii anuu socday wuxuu ahaa fitnadaasi yaan loo bixin axmed markuu adkaaday waan hafadalkii axmed markuu adkaaday niman saaxiibadii ah oo reer baqdaad iyo reer basre ahaa iyo reer xijaaz yaa waxay dhahn axmed waa khaariji takfiiri weeye limaada liannahu yukafiru اnnaasa bikhalqi اqur'aan ninkii dhihi waaye qur'aanka ilaahay waa hayru makhluuq oo kalaam ullahi hayru makhluuq dhihi waaye yukafir marka waa khaariji bay dhaheen khalaal baa soo guuriyey muxuu ahaay fii sunnatihi axmed baa loo sheegay hebel iyo hebel iyo hebel baa saa ku yidhi haa ulaa'i qowmu subu qowmu suu anaxnu nukafiru الnaasa bidunuub kufri ay ku dhaceen baan ku takfirinaa buuri gaalnimo ay ku dhaceen baanu ku takfirinaynaa amaa khawaarij waxaa lagu yaqaanay inay ummadda ku takfiiriyaan bidunuubi wاlmacaasi khawaarij oo dhanna ma ahe waa nimanka loo yaqaan intooda kale xaasha najadaad najda ninka la odhan jiray alxaruuri kooxdiisu ayagu waxay qabaan cadamu takfiiri bidunuub laakiin ibaadiyada iyo sufriyada nimanka loo yaqaana iyo azaariqada ile ma og khawaarijtu saddex afar xubnood ba u waaweyn inta kale waa farac xubinka koobaad waa nimanka azaariqa loo yaqaan naafic bn asraq azaariqa la waa nimanka u dhib badan ee u ciidan badnaa yowm waaxid wuxuu dagaal gelin jiray labaatan kun oo askari khawaarij ah ciidan afar kun ay ayagoo afartan nin baabi'iyeen khawaarij mogta way dagaalanta musiibo wey ayagoo afartan nin ah yaa ciidan afar kun xajaaj u diray afar kun afartankoodii baa baaba'shay markaas waliba maxaabiis ka qabteen maalina afar kun oo khawaarija iyo afartan kun oo muslimiin kala ishelay waa baaba'sheen xamla khaarijiya xamlo la yaqaano wey dowladdii reer cabaasiyiin horaanteeda hore iyo muxuu umowiyiin aakhirkeedii dambe wixii baaba'shay ay la naafatay ee la dhaqaaqood khawaarij bay ahaayeen wadamo dhan bay qabsadeen faris oo dhan bay qabsadeen ahwaas bay la wareegeen dagaalkana ma yaqaanaan ayag ummaddan bay baabi'inhayaan waaga dambe xajaaj intuu yaabay kuufay ugu soo daateen bakdaad bay ugu yimaadeen nafti baa qabatay nin loodhan jiray muhallab ibn abi sufra alsdi baa ilaah usoo saaray oo abbaanduulo ahaa qusri asdi oo ka dhashay buu labaatan kun askari ka keenay dowladduna afartan kun bay u dhiibtay lixdankaa kun askari baa lin khawaarij meel ku saar cishriina caaman bu khawaarij la dagaalamayo labaatan sanoo xidhiidh ah haswo kale ma qaadin dulaan kaloo islaam wax u tarahaya muusan qaadin cishriina caaman buu la dagaalamay wiilku ku dhashay dagaalku bilaabay asagu dhalay ba abaandulo noqday dagaal bay maalin hogaamiyeen asaga asaga muhallab ah wiilu dhalay mid labaadoo dhalay saddexdood min labaatan kunoo madax bay kaxeeyeen asagu labaatan kunoo nin buu kaxeeyey oo odaygu waayeelkaa ah wiilkiisa axmedna labaatan buu kaxeeyey wiil kale labaatan buu kaxeeyey ninkaasaa waagi dambe nimankaa naafiyey ilaa uu ka saaray uu isu waday karmaan iyo turkmenistan buu ku shubay isu u waday ninkaas ila ummadda ku dharqabtay nimanka umadda waa naafiye niman musiiba ahayn alazaariqa ibaadiyo iyo eh, annajadaad iyo sufriya nimanka lahada waa afarta khawaarij ususheedu annajadaad najd alxaruuri eh, kooxdiisii naafic azaariqa sufriya niman la yidhaahdo oo bacdu salaf xataa lagu tumay inay la shaqeyn ama ka tirsanaayeen cikrima ka mid yahay iyo nimanka ibaadiyo loo yaqaan afartaas rugni baa khawaarij u waaweyn wixii kale soo hadhay kulligood waa faracun can sufriya khawaarijta inta akhnasiyada bahaysiyada cajaaridada cawfiyada kulligood intooda kaleo dhan ee konton kor u dhaafahaya waxay furuc ka yihiin sufriyada alkhawaarij wix inta kale waa furuuc aan sufriya amaa saddexdan kale waa usuul waxaan uga jeedaa annajadaadku waxay iyagu qabaan cadamu takfiiri bidunuub salafkay lamid yihiin laakiin dhibkooda waxaa weeye dembigay fiiriyaan ruuxa ku dhacay dembiga ruuxa ku dhacay hadduu yahay mukhaalif lahum waa ku gaaloobaya hadduu yahay muwaafiq lahumna ku gaaloobi maayo iyagoo dhibkooda sidaas weeye warkooda waa iska sidaas marka eh, waxay dhaheen axmed waa khaarij takfiiri wuxuu hi inkaar qabooyi khawaarij eh, waxaa lagu ogaaday dadka inay ku takfiriyaan dunuubta acdamkoodii firqo yarba firqo gooni a ah mooyeene maanaa axad ku takfiriyey buu i mxuu ahaayey dambi eh, ibnu taymiya waa takfiri kowhari iyo ashaacira ku tuuntay inuu takfiri yahay liannahu kafara الnaasa waxay leeyihin biاlistiغaaثati wاlisticaanati biاlأwliyaaءi wاlahl qubuur wالصaalixiin waa takfiiri bay yidhaahdeen maxaa cabdiwahaab waaba laiskugu tegay inuu takfiiriya asagu waa laisku raacayba xataa wadaado shawkani ba xataa loo teeyey walam yahbut can dalika laakiin sancaani waagi dambe inuu hawshaasi ku tumay baa la sheegaa walam yahbut asaalatan laakiin sadiiq xasan khan iyo alusi iyo niman badanoo culamo axmed naasr almuxadis uu ka mid yahay iyo niman badanoo culamaa oo salafiyiina baa xataa ku tuhmay inuu takfiiri yahay oo khaariji yahay waxayna ugu tuhmeen warar aan jirin baa soo gaaray dacaayaad nina yemani buu iska ahaa nina baqdaadi buu ahaa nina waabawaa hindi hindi w boqor hindiyo joogo wey marka warar aan sugnayn baa gaadhay warkii bay aamineen intabay oo ummaddu u sheegeen kulli marka taraajacu can daalik aluusi warka waa u caddaaday sadiiq xasan khan waa u caddaaday mxuu ahaay xamed ibnu naasir alxaazim almuxadis isaguna waa u caddaadayba iqaada asnaam buu qoray kitaab gooni ah oo imaamka waaga dambe ku difaacahay sadiiq xasan khan laftirkiisu waxaa la yihi waa khaariji kitaabkiisa addiin اkhaalis waxaa loo bixiyey addiin اlkhaais hada addiin اlkhaais lalkhaalis waa takfiiri baa la yidhi nin walbo isku daya inuu ummadda sheekh sam waxaad ka sheegeysaa ina cabdila xasan asayid almujaahid alkabiir somaali maxay yidhahdeen waa takfiiri khaarija dhiigu banaysta mabaaxithu munaafiquun baa suguu kaga hadlay nin ummadda isku dayo inuu wax u qabto gaala iska dhacasho mushrikiinna uu gaashaanka u qaado oon lagu tuhmin atuhma aljaahiza arakiisa tuhmu takfiir ma uu jiro manaadkuna waxaa weye dadkaan takfiirinana maxay yihiin dhib ma laha ma muslimiin baanu takfiirinaynaa mise fulan yukafiru muslimiinte hadee yukafiru lmuslimiin waa muslimiinte kuwaad ka hadlayso ma qabuuriyiinta ilaahay khayrkii baryahaya ma mushariciinta ilaahay khayrkii ee sharcigiisi mid ahayn dejin hayaa ma nimaha gaala la safray ee murtadiinta ee muwaaliinta ah maslaxada sharciga waxay keenaysaa masalatu masaaix markaanu eegno gaal iyo inta la safan wain lam yactaqidu mucto in la takfiriya waxaa anagu bilaabayna mee aima almaalikiya nooga horeeyey aima almaalikiya markay cubaydiyiin iyo baatiniyiin ay gaalnimo muujisteen shucuubtii ku hoos noolaa ee mashaarikda loo yaqaanay bay aima almaalikiya isweydiiyeen nin abu isxaaq atunisi oo nin faqiih imaamha kirawani ah laakiin aska tunis ka soo jeeday yaa wuxuu yihi nimankan cubaydiyiintan aanu kala saarno bidco kufriya dad la yimid oo gaalnimo ku dhacay oo na ognahay iyo shacab ku hoosno laakiin casaakir iyo ciidan iyo shaqaalow ah laa yactaqiduuna muctaqadahum dadkaasi ayagu mutaabiciinta ee ku hoos noole la shaqeeya yaan la tagfirin hala tabdiiciyebu kuwan ayagu bidcada kufriga ku dhacna hala gaalaysiiyo balaaya ka raacday asagii baa la tabdiiciyey abusxaaq atunisi sidii loo waday fuqahaa lmaalikiinta iskugu yeedheen oo munaadaro weyn qirawan loogu qabtay oo boqorkii la keenay muslimka ee suniga ahaa ee meesha markaa joogay y waxaa la xukumay inuu asagu yadaalu mudil mubtadac khabiid ah waxaa la yidhi dad cubaydiyiin iyo inta la shaqaysa kulligood waa gaalo maxaa jira cubaydiyuun kafaruu waxay ku dhaceen ayagu kufri xaqiiqi ay ku dhaceen oo bitabdiili sharaa'ic shatmu اlambiyaai wاlmursaliin sabu aswaaji rasuulilaah iyo qadafigooda sabu saxaaba abibakr wcumar banaan bay yaalaan zanaadiqo amaa shacabka la shaqeeyey la gurmada ee taageera kafaruu bitawliyati min اlkufaar waa musaar weeye wuxuu ihi alimaam qaadi ciyaad wa kada abubakr almaliki fi kitaabi mxuu ahaayey riyaad الnufuus fii macrifa طabaqaati culama kirawaan wa tunis wuxuu asagu leeyahay maslaxadu waxay keenaysaa markaan in lasraaciyo siday caamadu u badbaado nimankaas iyo waxa la socda iyo inta la shaqaysa kulli gaalo wey qoriyo qiiqi waa lasoo tuuraa isku meel ku dhaceen caamadaa ka digtoonaanbu way ka carari tafsiilkan aad wadaan shacab ma fahmi karanaya caamo haddaad nimanka muslimiinna waa leeyihiin gaalna waa leeyihiin anugu inta islaamkan la shaqayn iska lehy waa dhexboodahaya marka waxaa weeye intii la qabto in kulligood hal kaarton lagu rido khandaqu waaxid ah imaa muwaali kafara bimuwaalaatihi wa imaa waaqicun fii xaqiiqati اlkufr halsku qabto ama almaalikiya wa isku raaceen lam yakhtalifu fii dalika ahluqirawaan ninkii xataa khilaafiya tafsiil keenay way tabdiiciyeen ilaa waagi dambe laga saaray waddanka o dhanba caamadiba xataa gabay u tarisay waa la caayay nafti baa qabatay fataraajaca muaran fataraajaca can ra'yihi muaran masle mufasala wey waxaana waa la israacinhaya gaale iyo wixii la halmaaya la shaqeeya way israacahayaan xataa sidii maalikiya odhan mayna waxaan leenahay muwaaligu waqaca fii xaqiiqati اlkufr waqaca fii xaqiiqati اlkufr dadka ummadda in looga digo wey wasuئila ay اljihaadi afضل faqaala man jahada اlmushrikiina bimaalihi wa nafsihi nabig wuxuu ihi ninkii gaalada kula dagaalamay maalkiisa nafsa u qiimo badan qiila ayu اlqatli afضل nabi allow jihaad yaa u fadli badan maal iyo naftaad israaci dil lagu dila kee u fadli badan man uhriqa damuhu ninka dhiiggiisa la daadsan soo noqonin wa cuqira jawaaduhu fii sabiili اllah jidka ilaahina lagu gowraco lagu boqnogoye faraskiisa maal igii naf ma kala hahi ninka asaga kaa ajir badan yahay wa fii sunan ibn maaja waxaa ku sugan ina min acdam اljihaadi kalimata cadlin cinda sulطaani jaa'ir wa huwa liaxmeda wالnasaa-iyi mursala ina min acdam اljihaad jihaadka u qiimo badanee u weyn waxaa ka mida kelimata cadlin ay kelimata xaqin weer xaqa in la yidhaahdo cinda sulطaanin jaa'ir nin boqoroo jaairoo xadgudbay oo xelow ah oo daalim ah saaxiibu munkarada waa macaasi wa fujuur inaad runta loo sheego salafku waxay isweydiiyeen limaada uu ninkan u noqday nin fadli badan waxay leen wuxuu u noqday ninkan xaqa sheegahaya waa daciif dacfu saaxibi alxaqi wa shiddat اlmacaarid ninka xaqa wata waa nin miskiinoo keligii ah wax kale ma awoodo runta inuu sheegu awoodaa waxaa la awoodo marka inti dhab la siiyo in lakala low loo dhigo bixida laga kala jabiyo waxaa la awoodo in libaaxba afka loo geliyo waxaa la awooday in taagil la mariyo waxaa la awooday in gontanaan bay laga tuuro tabar asagu ma laha lakin wuxuu carab ka nool yahay afka war waxan waa baaطil waxan waa kufri waxan waa shirki waxan waa dulmi ninka mucaaridka xaqa diidana waa xoog badan waa suldaan jaa ah. suldaan waxaa kugu filan maxaa tiraa bal hawshtaa la fiiriyo hawshtaa la fiiriyo hala dilo wey didna lagu arki maayo مرحبا شيخ مال ارفع من صوتك قليلا شوي نعم بارك الله فيك بارك الله فيك وهل هناك إلا إلا الأنظمة والدول في عصرنا هذا اليوم idan suldaan jaair waxaa looga jeedayaa meelka loo qaadan hade waxaa weeyaan waa dowladaha buu sheekhu leeyahay taa waa laiska fahmay ila tahay dowladaha iyo andimada maanta jira ee dulmiga ku dhisan nimankan suldaaniin jaairiin ma aha haaulaai kafaratu murtaduun annaga suldaan jaaira waxaan ka hadlaynaa waa nin muslima faasiqa laakiin saaxibu jawr wa dulmin saaxibu fisqin xaqi aan ogolayn laakiin islaamka weli ku jiro yusalli wa yasuum wa yujaahid maca annahu yashrab alkhumuur yazni yadlim fi mxuu ahaayey fi اlxuquuq wاlwaajibaat laakin fi daa'irati weli ku hada huwa اljaa'ir ama haulaai waa kafaratu murtaduun muwaaluuna mxu aha liahli اlkufr musharicuuna min duuni اllah mubadiluun lisharci اllah sacuudiga ugu sokeeye min cardihi wa tuulihi waxaa maftuux ka albunuka rabawiya ruksaa lagu qoraa ruksa shati baa loo geeyaa bangi aan laysan la sinin miyuu shaqayn karaa bangi ribowi hadaad laysensiisa ka war ku shaqeeyo adoo og inuu ribo ka shaqaynayo wadaadkooda xataa ibnu cuthaymin xu waa kufr sharxu siyaad sharciya muqadimada hore kule ku sheegay bilowga hore sheekh waran baa la qolay waxaa jira bunuug ribowiya waxyaaba xaaraan khamrada ka shaqaysigeeda nin baa khamro keenhaya oo soo dejinhaya shati baa loo geyn nin baa ribo ka shaqaysanaya bunuug furay shati baa loo geyn ka warran baa waa kufriga gaalnimo buur aima alxanafiya shaaficiya keyrkood waxay dhahn waman adana fii shurbi اkhamri kafar nin baa hi khamradan ma cabaa sheekhu cab baa tahay gaal baa tahay cab maxaa udhahaysa waad gaaloobaysa lanaka waad u fasaxad amarta bikufrin lanna waad u banaysay sheekhnimuu kugu aaminsan yahay diina taqanu kumoodahay cab baa tiri uu cabay waad ku gaaloobaysaa sultaad leedahay diin baa lagugu tumhayaa aduu kugu xidhan yahay idankeeda ruqsadeeda tarkiiskeeda waa fasaxdo ku gaaloobaysa wa aqalu maa yakfuruuna bihi xukuamta adduunka maanta ka jirta aqalu maa yakfuruuna bihi waa intaas iska daa marka dulmiga kale muslimiinta ku hayaan eraboodkoodii iyo macaabirtoodii dekadahoodii yaa laga wararaa islaamka laga baabiy ciraaq iyagaa laga baabiyey xaggee laga baabiy ciraaq sacuudigaa laga baabiyey xijaaz iyo duwal khaliij afghanistan xaggee laga weeraro laga baabiyey duwal khaliij baa laga weeraro laga baabiya hadda shacabka reer libiya la baabiya xaggee laga weeraraa duul carab baa laga weerara gaalada baabi'inaysa xaggey joogta waddankoodi inay joogtaay fadhidaa qaaciida u weyn siiriya l xaggey ka furanta qadar bay ka furanta waxaan ayagaa isbaabi'inhaya gaaladuna maysan baabi'iseen bay carab iyo kuwa islam shaytan ugu baabi'inaya intaan tabdiilkooda lisharci illah la gaadhin taqyiim alqawaa'in kufriya la gaadhin muwaaladkooda la gaadhin aqalu ma yakfuruun wa atarkiis lilbunuuki rabiwiyi walidacaraat iyo khamrada in la keeno la cabo diyaaruha qaybo kamida ah lagu qaybin jiray waa dhaweyd ma qanada in la joojiyaba mooye oroomahay idan asulطaan aljaa'ir iyo hadda kuwan in lasba dhigo waaba dulmiba almucaadala inaan kuwan hadda joogo iyo kuwii hore isku qabadho waa aqdaro wey aqdaro wey xadiidkuna waa saxiix wey mursalku sheekhu sheegay waa mursalu saxaabi maraasil saxaabana waa xujo طaariq bnu shahaab oo nabi maxamed arkay laakiin aan riwaaya ku lahayn samac ku buu u jeedaa xadiidkuna duruq kale uu leeyahay shawaahid badanna waa leeyahy qad fasalaha saaxibu anis asaari mujaladka koobaad lix boqol sagaashan iyo shan tafsiil qiimo badan buu ku leeyahay takriij markaas wuxuu xukumay ana alxadiid saxiix xadiidku inuu saxiix yahay buu sheegay wasaxa waxaa ka asaxay annahu laa tazaalu طaa'ifa muslimiinta maanta nimanka u tabariya waa kuwama waa nimanka ilaahay jidkiisa lagu dagaalamo shareecada ilaahay ha lagu dhaqmo taxkiimu sharci illaah wa fardiyat اljihaad fii caalami اlmucaasir nimankaasa u tabaryada qabta gaalida baa caydhsan kuwa islaam sheega baa caydhsan meelay ku badbaadeen lama arko xarameynka iyagoo dawaafi baa dhab la siin oo gaal loo dhiibi meeshay ma badbaadaan iyo mabaryaan ba usoo baxday intiina kale cidna waba ku fali mayso ama madaxa soo dubo tabliiq iska dhig ama suufi khuraafi a noqo ama ictisaam habsoomay noqo ama itixaad ka toobadkeena madiisu noqo aday kuu taallaa marba haddadan labadaa shardi aaminsanayn adduunku waa lagaa soo dhoweyn muslim qoryan socda oo muctadila oo la karo oo baysaani ah oo mutafatixa ah, oo tanwiiri ah laa ulaami aan ahayn walaa hamaji laa dalaami walaa hamaji baad noqonaysa awshaa hawl nimankaasa maanta yaa u tabar yar asalaaطin almurtaduun iyo aljaa'iruun oo dhan bay leeyihiin kalimatu xaq u sheegahayaan kalimatu xaq ilaahay diinkiisaa loosuna sunno oo toobad keena halgamo gaala iska dhiciya kitaabka rabbi ay ka amar qaata walaala ku noqda kitaabka ilaahay israaca bay la taagan yihin wax kaloo lagu hayso maa naqimu minhum ilaa yuminu billahi alcazi alxamiid wax kale lama hayo waad maqlayseen waa dhow jaziira waxay dhaheen mid baa la keenay waxaa laga hadlaya athawra alcarabiya iyo abcaadeeda iyo ma'aalkeeda iyo mustaqbalkeeda waxaa leeyahy aljamaacaat aljihaadiya ka waran haaulaai yuriiduuna an yakimuna an yaxkumuunana bilcaqli buui binaqli wanaxnu nuriid alcaqla waxay rabaan buuri waa le waa khabiir muxuu ahaa biljamaacaat اlislaamiya wa bilfasal islaamiya wa bikada waa barbasoor waayeela oo cutush ah ingiriisku fadhiya waran baa leey wuxuu nimankan waa shayaaiin islaamiyiinta dagaalama maxaa jira waxay rabaan inay naqli nagu xukumaan ilaahay baa yidhi nebi maxamed baa yidhi sheekh hebel baa yidhi bay taagan yihin naxnu nuriidu taxkiima alcaqli wahum yuriiduuna taxkiima الnaqli kii muxuu ahaayey suuriyaanka ah la keenay wuxuu ihi qolyaha dagaalama waa gaalabo mushrikuun mukhalladuuna fi الnaar maxaa jira yuqaatiluuna bui jihaad bay aaminsan yihin mushrikuun waa gaalo naar bay galhayaan bu jaziira la keen waa dhegeysanaysa shaabadire tamiim isaga ayagoo naqaasha la keenay ittijaal mucaakis waxaanu moogtahay waa wax lagu kala tegay wey markuu yimaado burbur yimaado oy gaaladu awood yeelato wadaaddo gaalo la sabtana waa jireen kuwo soo horjeedoo tabar yarna waa jireen tabadaradan bay maraysaa insha allahu taala ilahna guulbu keeni doona hawsha hala cagsado la marka hala cagsado nin walba tareenkiisan ka dhicin wa saxa canhu nabigu waxaa ka sugan laa tazaalu aa'ifatu min ummati annahu laa tazaalu aa'ifatu min ummatii koox nabi maxamed ummadiisa kamida ah inaysan ka zuulaynin adduunka yuqaatiluna cala alxaqi xaqa inay ku dagaalamayaan laa yaduruhum man khadalahum usan dhibaynin ruuxa ayaga u hielin waaya khudlaan ku sameeya walaa man khaalafahum i ruuxii khilaafa dhibi mahayo bimacnaa diintu dhaawac u geysan maayo adduunku waaba dhibahaya laakiin waxaa wey waa dur taabta diintoodii walaa man khaalafahum xataa taquuma asaaca ilaahay qiyaamaduu dhacdo waa fii lafdin muqayid ah mxu faqra saabiqa xataa yuqaatila aakharuhum almasiix dijaal ka u dambeeya masiix dijaal buu la daga maca ciisa ibnu maryam calayh isalaatu wasalaam xadiitaa hawshaas way sugan tahay daa'ifadaani calى الtaxqiiq waa طaa'ifa almuqaatila almujaahida laa hayr fuqahana ma aha asxaabu اlxadiiث laa yuqaatiluun walaa yujaahiduuna ma aha asxaabu اdacawaat wاlcamaa'im wاlqalansawaatna ma aha asxaabu اlmanaabir wahzi acwaadna ma aha asxaabu اdulaala wاtijaa wاlmashaaric alcimlaaqana ma aha wa asxaabu اlbunduqiya wاlqitaal fii sabiili اllah saasaa xadiidku ku cad yahay axmed baa la weydiiyey ardaygiisa abubakr annaysaburi ibnu hani baa weydiiyey axmedo waxaa le man hum طaa'ifa almansuura biالnas bilxarf اlwaxid wuxu hum ahlu اlmagrib inahum اladiina yuqaatiluuna الrum buuri qolyaha magrib ka dagaalama weeye maxaa y ayaga gaalada la dagaalama wa kulu man qaatala اlmushrikiina fahuwa calى اlxaq nasu axmed imaam ahli الsuna wاljamaca masaa'ilu axmed libni hani naysaburi mujaladka labaad boqol sagaashan iyo labo haddaad maqasho cali madiine oo kule iyo axmed oo kule waa asxaabu اlxadiid asxaabu اlxadiid kaanuu ahla gasw wa jihaad waa tafsiir fii waaqica mucayana iyo curfi markaas saa'ida ku saabsan ama tafsiir aلصaxiix hum اlmujaahiduuna fii sabiili اllah sidaa darteed ba alimaam ismaaciil alamiir asancaani kitaabkiisa loo alinsaaf fii xaqiiqaةi اlأwliyaa safxada konton iyo sagaalaad ilaa lixdan wuxuu leeyahay taxqiiqu waxaa weeye ana طaa'ifa almansuura hum اlmujaahiduuna fii sabiili اllah laa hayr la اlfuqahaa la asxaab اlxadiid waana ku saxan yihin maxaa yeelay lianna alqaacida اlusuuliya waxaa weeye ictibaar alawsaaf alwaarida fi maxal nas ina alasla waa maxay fi اlqaacida اlusuuliya alfiqiya waxaa weye ana alasla waa ictibaaru اlawsaaf alwaarida fi maxali الnas awsaafta ku soo orotay naska in la ictibaariyo weeye yuqaatiluun baa soo ortay kayfa yulqa wasfigan qitaalka jihaadka laa yulqa laabudda min ictibaarihi akhasu wasfin liطaa'ifa almansuura huwa alqitaal sidaa darteed iyagoo halgamaya nabi ciisa soo degaya markaasuu hogaaminaya ka garab dagaalamaya daa'ifadan waxay ku caanbaxay alqitaal wاdawd wاdifaac can rasul can diini maxamed sal slm kadalika ibnu farkax ashaafici fii sharxi warqad wuxuu leeyahay daa'ifadan tuqaatil laakin calaamada tuqaatil tuqaatil cala tawxiid bu nabi maxamed kaana yuqaatil cala diini wa cala tawxiid hadihi طaa'ifa mujaahid tuqaatil cala tawxiid furuuc uma dagaalamayno usuul tawxid baa lagu dagaalamaya taxkiimu kitaab اllah fardu shariicat اllah tawxiidu kalimat اlmuslimiin ilaahu addoon loo noqdo in laisku xidhmo kitaabka laga marqata lagu dagaalamayo idan marka qadiyadu waa qadiyadaas weeye ana alasla ictibaaru اlawsaaf اlwaarida fii maxali nasi falaa yulqى wasfun warada fi maxali nas ila bidaliil nimanka doonaya inay ballaadhiyaan waa niman doonaya meelsan inay riixdaan fayl bay rabaa inay isku qoraan fuqadaa soo geli waxaa soo geli muxadidaa soo geli say ku soo noo sheega haddaad a dawaaif almuslimiin soo geliya nabigu daa'ifu sheegay muslimiinta daa'ifo laga waayey maay halgantaa la yidhi haddaad fuqaha soo gelisa kulli waan wada gelayna xaamada geliya maxaa uga reebaysaan hum muslimuun hadday noqoto laakiin yaa mudan nabigu waa qeexay walaa budda min ictibaari اlquyuudi wاlawsaaf alwaalida fii maxali nas yuqaatiluun riwaayo kale yuqaatilu calayhi cisaabaة min almuslimiin idan cisaabaa la yidhi ma aha muslimiinta o dhan ba muslimiin baa laga soo tegey fii saxiix muslim yuqaatilu calayhi cisaabaة min almuslimiin koox muslimiinta yaa ku dagaalami qitaal laabudda waa wasfi qayd ah yukhrij man lam yuqaatil cala اdiin oo dhan baa meesha ka baxaya hum اlmuqaatiluun wاlmujaahiduun sidaa darteed nimanka tacasubka ka badbaaday sancaani iyo ragga lamidka waa cadin hawsha iyada ah idan muslimiintao dhan ninkii gaal la dagaalama waa mujaahid baan leenahay ibnu teymiya fii majmuuc اfataawa mujalladka labaatan iyo sideedaad safxada saddex boqol toban iyo lix wuxuu leeyahay wakulu man qaatala alkufaara min almuslimiina bisayfin aw rumxin aw xijaaratin aw casan fahuwa mujaahidun fii sabiili اllah kulu man qaatala alkufaar min almuslimiin bisayfin aw rumxin aw xijaaratin aw casan maxaad leedihiin fahuwa mujaahidun fii sabiili اllah gaalaya muxaaribiina nafs اlmujalad wa nafs الsafxa wuxuu leeyahay man qaatala اlmuslimiina min alkufaar biأyi nawci min anwaaci اlqitaal fahuwa xarbiyu gaal walba oo muslimiinta la dagaalama nuuc af iyo adin maal dacmi caskari ah mid lojisti ah mid iqtisaadia nuucu dun ha noqdo nin walbo muslimiinta kula dagaalama af kula dagaalama ama adin kula dagaalama ama xulafaysi kula dagaalama ama dacaayad kula dagaalama ama cunaqabateen kula dagaalama biأyi nawci min anwaaci اlqitaal fahuwa xarbiyun haulaai muxaaribuun dad ka soo horjeedana waa mujaahiduun warku waa iska kooban yahay hadi fataawa اculamaa wey ama bacض اlmunhazimiin laysa kulu geynin faslu wa kaana nab sal slm yubaayicu asxaabahu fi اlxarbi calى an laa yafiruu nabigu wuxuu ahaa mid beeca kula galay saxaabada fi اlxarbi calى an laa yafiruu ka baycati ridwan ywm اxudaybiya waad garanaysaa inaan la cararin kun iyo شhan boqol kun iyo afar boqol buu nabigu beeco geliyey ilaa salm akwac nabigu uu saddex beeca ka qaaday laba beec uu ka qaaday laba waa luhaa mid saddexaad baana jirta laba waa intii beecadu socotay marna markuu ciidanku dhan dhammaaday oo nin walba uu diyaar garoobay yaa si goonayaa salama baayicba nabi allow baayactuka fii awali الnaas wa fii awsatihim buuri nab u baayic haddana fii aakhirihi saddex beecaa laga qaaday lannu taangiba isagu ah rag lamid ma ahay waa la xoojinhayaa sida faraskan u dagaalami jiray lugleybu u dagaalami jiray fasax uma ogeyn gaashaankii isagoo gaashaanla nabig gaashaan aan wadanin bu arkay nabigaa gaashaan siiyey adeerkii caamiroo gaashaan adeerkiibuu siiyey wuxuu anagu waa kaa xoog badnahay nin i gaari mahaye anaa isu gaashaan eh adugu isku difaaca gaashaanka nabigaa arkay salamo iska socdoo seef keligii wata salamow awey gaashaankaan ku siiye hadaaye nabi allow adeerkay baan siiye o gaashaan la-aan oo adiguna adeerkaba iga daran bu adeerkaba iga daran bu asaga ku dagaalamo nabigu waa la yaab nab u waxaad mataashay mahmaade ahayd allahuma afqinii xabiiba huwa axabu ilay min nafsi ilaahu isiin ruuxaan jeclahay oo naftayda aan ka jeclayba asaga marka naftaada inaad ku difacaan oo u talagalayo ma naftaada inaad hawirtada rabtaa oo adeerkaa badbaadahaabur nabigu waa ugu mahadnaqay naftiis buu rabaa inuu shiido adeerkiina badbaadadu doonahaya waa lagu amaan hawsha ayada calىa an laa yafiru wa rubama baayacum calى اlmowt labadii riwaaye ee صaxiixa buu rabaa inuu jamciyo ila bacdu ruwaad ba waxay sheegen calى an laa yafiru baayacnaa rasuula calى alaa nafira calى اlmowtna waa riwaayo niman baa waa la jamcinhayaa waxaa lagu jamcinhayaa ninka calى an laa yafiruu yidhi wuxuu u jeedaa calى اlmowt ayib nimanna waxay dhaheen me caalmood ma jire mowdka alla haye ruuxuna isagu ma maalo naftiisii cadamulfirar maa beeca lagu galay sax ma aha labadu waa jiraan calaa an laa yafiruu cala almowt ninka carari waaya fii mawaطi اlmowt wuxuu beeca ku inuu dhintaati soo maaha isma diida hayaan wa baayacahum cala اljihaadi kamaa baayacu cala اlislaam inay halgamaan buu nabigu beeca kula galay baycaadkan fara badanoo sheekhu uu sardiyey iyo in kamid labaatan beeca oo kala duwan nasaa-i baa wakti ku bixiyey fii sunani kitaab baab dhan bu intuu gudbay baycat الnisa baycat اljihaad baycat اlxarbi baycatu cadami su'aali الnaas baycatu kada su u waday kitaab dhan buu ka dhigay ilaa boqol xadiis wax ku dhow buu ku galay kitaab baycada iyada ah anwaacdeeda buu sardiyey fi sunan الnasaa-i nin asaga lamidana ma jira hawsha isaga la muraajaciyo kamaa baycu cala alislaam jihaadkaa beec lagula gelay shay kastoo diin ah ruuxa cahd in laga qabo waa banaan tahay hebelow ubaayicuka cala الsalaat inaad jamaacaadka tukato ood ilaaliso baan beeca kula gelaya axadiga imaam kuma xidhno jamaaca kuma xidhno waxay ku xidhan tahay inaad ruuxa muslimka aad tawfiiq wey waa istiifaaq waa cahdi maxaa dhiba ku jira wa baayacahum tawkiid weeye cala alhijrati qabla alfatx intaan maka la furani inay hijrada nabi baac kula galay wa baayacahum cala atawxiid waa qabla hijrati wa bacdiha wailtizaami aacati wa rasuulihi baayacahum cala iltizaami aacati اllahi wa rasuulih nabiga in la adeeco ilahi la adeeco baaca kula galay wa baayaca nafra min asxaabihi koox ka mida saxaabadiisu abubakr ka mid yahay wuxuu beeca kula galay alaa anlaa yas'alu الnaasa shayئa imaam nasaa-iba inaan dadka waxba la weydiisanin hal shay baa idinka rabaa aadamaha waxba yaan la weydiisanin hore u socda wa kaana sawtu ushu waxay ahayd shaabuug jeedalka sawtka asalkiisu waa midkan laga sameeyo haragga iyo maqaarka yasquطu min yadi axadihim kooxdii abudarda baa ka mid ahaa abudar baa ka mid ahaa xakiim ibn xisaam baa ka mid ahaa cumar baa ka mid ah abubakr baa ka mid ah rag badanoo baycda galay wa kaana asawtu yasquطu min aadi min axadihim shaabuug baa asagoo gaadiidkii saaran hashi saaran ama ritiga saaran ama farska saaran baa ka dhacay fayanzilu can daabati saxaaba hoos taagan dad baa hoos taagan hashii buu fadhiisin faraskii buu ka degi ushiisi buu soo qadanaya faya'hudu markaasu soo qadan walaa yaquulu liaxadin naawilni iyaah ii dhiib axna ku odhan maayo dadka in laga maarmo fi saxiix muslim wa kaana subanuhu min hadyihi fi اljihaadi wاlgazw yushaawir asxaabahu asxaabtuu la tashan jiray fii amri اljihaad arinka jihaadku la tashan jiray wa amri اlcaduwi iyo cadowga arinkiisu kala tashan jiray wa takhayur اlmanaazili iyo meehii la degi lahaa maalkanaan ka dagaalgalnaa ma aaganaan fadhiisanaa ma xaggaanu degnaa wa fi lmusdraki xaakim waxaa ku sugan musdragiisa can abi hurayrata maa ra'aytu axada akara mashhuurata لأصxaabihi min rasuuli الlah ma arag axad akara mashhuura ka tashi badan ka talagelin badan لأصxaabi min rasuuli الlah calaqahu tirmidiyu fii jaamicihi xadiidkaani kuma arag musnadka xaakim inta tabartayda waa doondoona arki waaye muxaqina uu ka tagarmaynhaya miyuu qabtaa isaguna aniga kan haddaan haysa ma qabano waa ka tegay caglabuu ka dhigay calaqahu tirmidiyu fii jaamicihi kun afar toddoba boqol toban iyo afar wwaslu cabdالرaزاq fي muصنفhi min طariiqi macmr can الزhriyi can abi hurayra wmin طariiqi أxmed wاlbayhaqi rijaalhu ثiqاat lakinahu munqaطc sanadka لأna الزhriya lam yasmc min abi hurayra kama qalahu ibn cabdilbar wغayruhu mufsl weeye duruq labaad buu leeyahay xadiidku oo duruq fara badan buu lakinaha ضaciifaة jida صaaxib anis sari asagu wuxuu ku fafaahiyey xadiidka saddex kun saddex boqol iyo شhan wakadalika saxbu nusat اalbaab mujaladka afraad laba kun شhan boqol iyo sagaal xadiidku asagoo ma sugna midka abi hurayra amaa nabigu inuu gelin jiray saxaabada waa arin sugan nabigu wuxuu kala tashaday ciidankii quraysh safarka qureysheed abu sufyaan hogaaminayay markii loo sheegay inay soo beegan yihiin buu saxaabada intuu u yeedhay buu waxaan maqlay kolonyo safara oo quraysh hantideeda wada inay marhayaan waddada heblaye ma ku baxna haabaa la yidhi markii ciidankii la waayey oy mxuu kolonyadii mooday oy dhaaftoy tallowday oo gaaladii ay soo duushay oo u ogaaday abujahal iyo gaal inay soo duuleen nabigu saxaabigu la tashi maxaynu samaynaa ma la dagaalanaa mise waynu iska noqonaa saxaabadu badankeed waxay dhahdeen allow dagaalku maanan soo talagelin hubka anagu ma dhammaystiro madiinaan ka soo baxnay safar iyo kolayaan doon inaan afduubnee niman dagaal u uma geyni hawsha naga daa abu ayuub baa ka sheekeeyey miqdaad baa yidhi maya nabi allow saa yeeli mayno laa naquulu laka eh, kamaa qaalat banuu israiil limuusa idhab anta wa faqaatila inaha huna qaaciduun sacad ba yidhin waa la sheegaa ansaar qaybo ka mida yidhi baa la sheeg ansaar badankeed iyo saxaabada badankood waa diideen dagaalka asaga ilahna waa tiri waina fariiqa min almu'miniina lakaarihuun hawsha ayada ah yujaadiluunaka fi اlxaqi bacda ma tabayan kaanamaa yusaaquuna ilى اlmowti wahum yanduruun waid yacdukum اllah waad garanaysa hawsha ayada laakiin go-aanka wuxuu noqon marka dambe in la wada dagaalamo markay gaalada ay intii aagga dagaalka la qaadanhayay meeluu nabigu degay waa saxaabi mundir bn xubaab uu ka taliyey xubaab iyu nabi allow meeshan ma waci baad ku degtay mise waa taatig iyo dagaal bay kaa tahay meeshan ka guurbura biyaha dhabarka inoo mari halkaana ina geli markii gaala jabtay maxaabiistii lasoo qabtay taluu nabiga saxaabada ka geliyey abubakr cumar cabdillah bn rawaxa cabdullahi xulwk hala gubo god weyn waadi intaan geyna xaabo badan kulligood hala gubo suu rabbi u ogaad inaan kala goonay gaalo cumar wuxuu yihi nabi allow anigana in adeerkay ii dhib aan dile calina caqiil u dhib ha dile caqiil baa lala qabto su maxbuus ahaay nin walbo muhaajiri ah in adeerkii ha gowraco faina haulaai nabi allo a'imat اlkufri wa sanaadiiduhabu cumar waa gaaladii madaxoodii maanta hadday go-aanna gaalo lugtay la baxaysa nabigu inuu badin jiray hawsha ayadaa muran malaa ashuura laabudda fi ljihaad muhim jiddan waa hawsha qadyada ayada mujaahidiintu meel kastoy joogaan waa inay asalkan diiniga aada ugu dadaalaan shuuray maxaa tahay wa alrujuuc ilى ahli الra'yi wاlcilmi wاddiin fi اlmasaa'il الاجtihaadiya lilwusuul ilى ma huwa aslaxu wa anfacu lilumma اlislaamiya waa in loo laabto dadka khibradda hawshan u leh qadiyadu qadiya caskariya wey khubarada milatarigan u baahanahay fatwa diiniya u baahantay culummadaan ururinaya waa arrin iqtisaadi ah nimanka dhaqaalaha yaqaana hawlaha ku fiican baan ururinaya waa arrin ijtimaaca ku saabsan iyo bulshada raggay khusaysan ururinaya waa arrin siyaasa u baahan ragga ku fiican waa hawl duulimaad iyo xabad u baahan geesigaan u midhahaya ragga geesiyaashan u midhahaya idan nin walba fannigu ku fiican kala tashanaya wa alrujuuc ilى ahli الra'yi wاlcilmi wاddiin wاlikhtiصaaص fi اlmasaa'il الاجtihaadiya alati laa nasa fiiha ayib maxaan ogu naaban lilwusuuli ilى ma huwa aslaxu wa anfacu lilumma alislaamiya xukumka shuuradu xukumka shuuradu waa waajib sida raajixa ah wa shaawirhum fi اlamr fabima raxmat min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida اlqalbi lanfaduu min xawlik faacfu canhum wاstagfir lahum washaawirhum fi اlamri faida cazamta fatawakl calى اllah ina allaha yuxib اlmutawakiliin amru bal wاlamru yqtadii alwujuub walaa saarifa washaawirhum fi اlamr fi اlamri اddiini wاddunyawi wma huwa fiihi maslaxaة lilmuslimiin amar baa yimid walaysat hunaaka qariinaة saarifa wاlأmru اlmuطlq اlmujaradu can اlqara'in waxaan isku ogeyn yufiid اlwujuub ra'yiga waa ra'yiga raajixo xooga badan weliba waxay la gaadha alimaam abu maxamed ibn caطiya saaxib اlmuxarar alwajiz fi tafsir kitaab اlcadi waxay la gaadhay ninka imaamka ama mujaahidka ama amiirka ah een la tashanayni ciidankiisa culumadiisa ragga halgamaya muslimiinta aan la tashanayni yajibu khalcuhu in la tuuraa waajib ah waa la tuurhayaaba isagu leeyahay walaa khilaafa fii dalika buu taagan yahay isagu khilaafka wuxuu ujeedaa bayn almaalikiya buu ujeedaa amaa khilaaf waa jira wadaado yar oo shaafici ka mid yahay ayaa waxay qabaan ashuura waxaa weeyaan waa mustaxab aayaddaasaa udayn inay waajib tahay waxaa udayn oo kale inay waajib tahay suuraة shura wاladiina اstajaabuu lirabbihim وaqaamuu الsalaaة وamruhum shurىa baynahum وmima razaqnaahum yunfiquun aayadda miyaa khalday idan maxay yidhahdeen wadaaduha qaba inay waajib tahay alqira'nu fi الnaظmi yuujib اlqira'na fi اlxukmi taxa iyo cadafka meeshan yaala wuxuu keenahayaa labada laysku taxee laysku cadfay inay xukumka wadaagaan ay lagu jamci لأnna xarfa اlcaطfi yajmacu اlmacطuufa wاlmacطuufa calayh fi اlxukm ayib idan ilahi wuxuu ihi wاladiina اstajaabuu lirabbihim towxiidka wey iimaanka wey وaqaamuu الsalaa axkaamtii farcigeeda caamadeeda lamber koweedu wey wa amruhum shuuraa lamber labay saddex bay gashay shuuradu zaka ka dambaysa wa mima razaqnahum yunfiquun waqcad ashuuraa bayna asalaati wa bayna azakaa idan ahmiyat shuuraa fi lislaam asaasiyaad iyo qawaacid inay tay kutusaysaa inay wujuub tahay xoog badan ninka amiirkii mujaahidka waa inuu la tashada saaxiibadii nin walba hawshuu ku fiican yahay waa inuu kala tashado xukunkeedu sidaas weeye taladu shuurada faa'idada waxaa ka mid a ah. aduu naaqis baatay bini aadan baa tahay iskuma filid ree macalin waxay yidhahdeen caqli rageed iyo caanay aadba waa la urushaa caqli rageed iyo caanay aadba waa la urushaa iduhu waa caanay yihiin ma ogtahay tahay haddii laakiin la dhabqiyo oo boqol laxaad caanahood weyn iskugu geeyo dhiil wey bay buuxin hayaan ragguna nin walba fikr buu hayaa marka laisu geeyo fikir dhammaystiran baa ka soo bixi waxaa kaloo faa'iida ku jirta hadhow hawsha hadday xumaato ama taladii ay lagu bao eed keeni mayso eedana keligaa qaadan maysid ayib maxaa yeele wixii laisku ogaa hadduu ceeb keeno canan ma keenaa la yidhaahdaa xilku keligaa qaadan maysid aaniyan aalida waxaa ku jira ixtiraamu الnaas inaad dadka aad tahmiishiso ood bahdisho meesha looma baahane in la ixtiraamo weeye ninkii inaad hawshu wax ku leeyahay ood walaala tihiin oo camalku ka dhaxeeyo oo hawsha idin wada taallu aaminhaya ninku tabay kaama tegin baa la yidhi hebeluu maantan xoogu yar qaybiyey markaan qaybinay xoogu waani hebel iyo hebel waan ku xusuustay laakiin wixii baa go-ayo hebel hebel baa qaatay wuxuu le fiican tahay mar baad tabtay waan qaato xoolahaygii ninku tabe kaama tagin ninka muslimkee tabaysa eed hawsha siinayso qalbi samiibu helahayaa waa dhiiranhayaa walaal buu kaa dhigan eed hadhowkaygaa qaadan maysid caqli dhammaystiran baa laga helayaa fawaa'id badan bay leedahay dictaator mustabidi ah mustabida looma baahna hawsha ayada ah xukumkeedama mulzim baa mise waa muclim natiijaة shura qaabka loo tashan kitaabka anagu muusan faahfaahinin sunada nebi maxamed ma aysan faahfaahinin ijmaacu saxaaba ma jiro waa muطlaq qaabka loo tashan haddaad allajno samayn iyo haddaad shuuro samayn iyo haddaad guddi samayn iyo haddaad nimbo gooni gooni ugu tegin iyo haddaad meel dejinba qaabkaa nimanka oo la tashan muslimiinta iyo inaad guri gooni asiin inaad mushaar u qodi qaabkaad u xulan hawsha waxay u taallaa kaloo maslaxada diiniga ah iyo aqoonta iyo dagaalka ay ku xidhan tahay marka la tashadayo hawsha la gurfeeyo muslimiintu aklabiyadooda meeshay marto ay u bataan inaad raacdo ma ku qasban tahay mise maya masala khilaafiya waxaa loo badan yahay qadiiman wa xadiiثan waliba mucaasiriintu badankood baa ku dhow inay ku ijmaacaan ba ay ku dhow yihiin natiijaة الshura waa mulzima lilamiir nimanba waxay le waa muclima xaqii bay ku ogeysiin waa ka dhuxul qaadan kadibna go-aan baad gaadhaysaa ra'yul aqaliyaa kula saxnaan kara ra'yul aqlibiyaa kula saxnaan kara culamada badankood waxay leeyihiin alqudamaa walmutaakhiriin eh, waxay leeyihiin waxaa wanaagsan marba masalo hadday masalo ay tahay ijtihaadi ah waxaa weeya ra'yul aglabiya muslimiinta badankood meeshay maraan waa lagu qasban yahay imaamkuna ma khilaafi karo waadana waxay leeyihiin maya waa imaamku waa khilaafi karaa hadday maslaxadu oola muuqato fi ra'yi alaqaliya inuu ay ku jirto ayuu dooranaya shuuray xaggeed gashaa in la isweydiiyo wey hawshaa muhiim jiddan shuura waxay gashaa maa laa nasa fiihi qad nas sariixa meeshuusa ku imanin aayaad qur-aana ah xukunkay caddaysay amaan rasuulku caddeeyey ama ijmac ku guntamay shuura logama baahno falaa shuura shuuradu waxay gashaa fi lmasaa'il ijtihaadiya ama dunyawiya ha noqoto ama diiniyi ha noqoto masaa'ilkan xukumteedu cad aan lahayn in aayad cad loo hayno qaataco ah ee nas sariixoo nabi maxamed aan loo haynin ee ijmaac uusan ku guntamin ayaa laga gorfaynayaa taasaa laga tashan hadday sunnadu caddaato ama aayaddu caddaato ama ijmaacu caddaado falaa shuura walaa ra'ya sidaa darteed maadaama cumar abubakar ay u caddaatay ana maanici zakaa almuqaatiluuna duuna mancaa inay gaalo yihiin lam yastashir axada min almuslimiin saxaabada mucaarada uun la niqaashi keliya alzamahum اlxuja wuuna ka socday xukmu mar hadduu cadaado laa shura walaa اجtihaad shuura waxay gashaa oo laga tashan oon wadaadaha uruurin oon duqayda uruurin oo casaakirta umarada isu keenhayaa masaa'ilka ijtihaadiga ah ee nasku uusan ku cadayn sawaun kaana kitaaban aw suna ijmacan uusan jirin baan ka ijtihaad yaan ka tashanaya waxaa kaloo laga tashan tanziilka naska taxaquq lmanaadka waa laga tashan warsekay waan ururinay meeshaa allah lagu bixiyu yidhi mareebel baa baahida maanta daranoo u qaybina zakada mise qoyskanaa naafta oo leedoon siinaa hebeli hebelkeebaa mudan waa laga tashanaya fii kulli amrin oo sagiiri kabiir ma gashee masaa'ilka ijtihaadiga eer mansuuska ahayn ama kuwa mansuuska tansiilkooda laga tashan fi umuuri اlmushkila alcaama hawlaha khaaskaa amiirkooda korkaalaya lama suurgelisa tanaan same maxaan sameeya waxyaabaa iska laceebta khayrka ah een mushkilka ahayd ee banaanka iska yaalla dadka loogu yeedhi maaye alqadaya almasiiriya alumuur alcaama almasaa'il almushkila alcawiisa hawlahaas waa in dadka loogu yeedho ummadda wax laga siiyo nin walba xaqiisa la mariyo keligoosadkan la iska daaya hawsha ayada muhiim jiddan weeye dadka ugu baahi badan anshuurana waa almujaahiduun in yaroo iskhilaafaan ama ay wax kala tabtaan ama ay isku dhacaan baa baabi'in kara waa in ninka amiirka uu ku dadaalo qalbisimada walaalihii uu soo jiito shaafici markuu cilaynaya wuxuu u yidhi ashuura waa mustaxaba asagu wuxuu leeyahay waxaa weeyaan waxaa loo jideeyey ee nabiga loo amro inuu saxaabada la tashado waxay ahayd ta'niisuhum wa tatyiibu khaairihim wa ta'liifuhum ee nabigu shuura uma baahnayn idan macnaha ka istinbadeen naska ayuu ku khasisay xadii qur-aanka cumuumkiis ama idlaaqiis ku khasisay ma banaantah marka macno laga istinbadeen naska in lagu khasisana masale kale wey usuuliyan waxba kaga noqon mayna qadiyadaasi waa in aad loogu dadaalo mujaahidiintu iyo keyrkoodba ay ku dadaalaan waa asal min usuuli diinina ada bilahi towfiiq